bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عlى rasuuli اllah wعlى alihi وصaxbihi أجmaciin wbacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii ahaa min aطyab اlminax fi cilmi اlmusطalax waxay yidhahdeen labada sheekh raximahum اllah taqsiimu اlkhabri ilى marfuuci wmawquufi wmaqطuuc hada maxaluhu wamabxaثuhu khabarkii oo loo qaybiyo marka la eego yani meeshuu ku dhammaanayo ayaa waxaa loo qaybinayaa khabar marfuucah oo nebiga loo kor yeelo calayhi salaatu wasalaam iyo mid mawquuf ah oo saxaabiga ku jooga wa maqtuuc iyo mid markaasi taabiciga ku jooga iyo ciddii ka hoosaysa yanqasimu alkhabaru khabarkii waa qaybsamayaa biictibaari muntahaa sanadi sanadkiisu meeshuu ku dhammaanaya marka la eego wuxuu u qaybsamayaa ilaa marfuucin marfuuc wa mawquufin mawquuf wa maqtuucin iyo maqtuuc meeshuu ku intahoonayo khabarku marka laga eego saddexdaa mid ayuu noqonayaa almarfuucu wa anwaacuhu waxay kaga hadlayaan culimmadu mowdican marfuucah oo nooca koobaada iyo anwaacdiisa qayb culimmada ka mid ah taqsiimkan markay sheegayaan waxay ku daraan nooca faraad oo ah alxadiiu alqudsi ayib alxadiid alqudsi oo markaasi isaguna intihaagiisu uu noqonayo rabbi subxaanahu wa tacaala marka saddexdan kalena way ka sii hoosaynayaan marka ilaa xadiiin qudsiyin wa ilaa xadiiin marfuucin wa ilaa mawquufin wa maqtuuc marka afar bay ka dhigayaan qismada almarfuucu xadiidka marfuuca ah maa xadiid weeye udiifa loo tiiriyey ilaa rasuuli illaahi sala allahu caleh wasalam rasuulka ilaahay baa loo tiriyey min qowlin xaaluu ahaaday waxaa rasuulka loo tirinayo calayhi salaatu wasalaam oraah aw ficlin ficil wuxuu sameeyey aw taqriirin ama taqriir sariixan yani markaasi qowlkaas iyo ficilkaas iyo taqriirkaas oo sariixan ah mid ku cad hadalka ama ficilka ama taqriirka uu ku cad yahay aw xukman ama xukm ah manaa kuma cadda laakiin xugum ahaan ayaa wuxuu la xugum yahay yani markaasi qawligii iyo ficligii iyo taqriirigii buu la xugum yahay wa anwaacuhu noocyadaas wa anwaacuhu marfuuca noocyadiisu sittatun lix weeye lix nooc baa loo qaybiyaa wahiya noocyadaas waxaa weeye kow almarfuucu alqawliyu sariixan almarfuucu alqawliyu yani marfuucii kii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo kor yeelay alqowliyi oraahda ahaa sariixan si cad naxw an yaquula asaxaabiyu marfuuca qowligoo sariixa wuxuu noqonayaa su'aalihiisu an yaquula asaxaabiyu saxaabigu inuu yidhaahdo samictu rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahay baan maqlay oo yaquulu odhanaya kada aw yaquulu aw yaquula wa inuu yidhaahdo huwa saxaabigii aw hayruhu cidaan saxaabiga ahayn kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yaquulu kada mid markaasi arrinka noocaasa ku qowla kaasoo kale marka waxaa la odhanayaa marfuucun qowliyun sariixan marfuuc nabigaa loo kor yeelo weeye ayib rufica ila nabiy sal l slam qowli weeyaan uu ku hadlay waa waa ku nabigu inuu ku hadlay waa ku cadyah samictu ayuu leey waan maqlay sida xadiikii inama alacmaalu biniyaat cumar bin khataab wuxuu yidhi samictu rasuula allaahi sala allahu aleh wasalam yaquul inama alacmaalu binniyaat wuu ku cadyahay marka ayb ama saxaabigii ama cid kala waxay odhanaysaa rasuulka ilaahi sala allahu aleh wasalam wuxuu ahaa mid ku qowla arrinka noocaasa kaas waxaa loo yaqaana marfuucun qowliyun sariixan ahaani ka labaad waxaa weeye almarfuucu alficliyu sariixan almarfuucu waa kii la rafciyey oo la kor yeelay almarfuucu alficliyu waa ficilkii la kor yeelay sariixan si cad naxw an yaquula asaxaabiyu waa inuu saxaabigu yidhahdo ra'aytu rasuula allaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baan arkay oo yafcalu kada arrinkaas samaynaya yafcalu kada saa samaynaya aw yaquula waa inuu yidhaahdaa huwa saxaabiga aw ayruhu ayrkii waa inuu yidhaahdaa kaana rasuulu اllaahi sal اllahu alيh wasalam yafcalu kada rasuulka ilaahi wuxuu ahaa mid arrinkaa sameeya marka inuu ficil yahay waa ku cadyahay saxaabiga baa wuxuu le waxaan arkay isagoo samaynaya ama saxaabiga ama cid kale waxay odhanaysaa rasuulka ilaahi sal اllau alay wasalam waxaasuu samayn jiray idan waa ficil waana ku cadyahay nabigana loo koryeelaya calayhi الsalaatu wasalaam marka marfuucnimada la eegayo yani xagga nebigaa loo koryeelayaa marba haddii nebiga loo koryeelo waa marfuuc magacaasuu qaadanaya ficli marka laleeyahayna oraah maahana waa wax la sameeyey weeye sariix marka laleeyahay yani waa ku cadya inuu ficilkiis yahaybu ku cadya aali ka saddexaad waxa weye almarfuuc taqriiriyu sariixan marfuuc altaqriiriyu marfuuc nabiga loo koryeelo calayhi salaatu wasalaam almarfuucu altaqriiriyu ee taqriiri ah sariixan si cad ayuu taqriiri ku yahay naxw an yaquula saxaabiyu saxaabigu waa inuu yidhaahdaa facaltu waxaan ku sameeyey bixadrati اnabiyi sal اllahu alيh wasalam nebiga meel uu goobjoog ka ahaa kada waxaasaan ku sameeyey bixadrati ay makaana xuduurihi weeye meeshii uu joogay ayaan kada waxaa ku sameeyey aw yaquula waa inuu yidhahdaa huwa saxaabigii aw hayruhu hayrkiisa fucila fulaanun fulaan baa ku sameeyey bixadrati اnabiyi sal اllahu alيh wasalam nebiga yani markaas meel uu joogay kada waxaasuu ku sameeyey markaasna ma sheeg walaal buusan lam yadkur sheegin inkaarahu lidalika nebigu calayhi salaau wasalaam arrinkaasi inuu ku diiday nhasiga uu sameeyey taqriirku waa waxa nabiga agtiisa lagu sameeyo calayhi salaatu wasalaam nabiga inuu ka aamuso mar hadduu ka aamusay inuu shaygaasi bannaan yahay baa laga qaadanaya sida ficilkii uu sameeyey saxaabigii khaalid bn waliid baashii loohan jiray addab ayaa wuxuu ku cunay nabiga agtiisa calayhi marka nabiga ooma diidin nabigu oma diidin alayhi salaatu wasalaam marka waxaa laga qaadanaya bahasha dabiga la yidhaahdo inay markaa xalaal tahay dabiguna maahan yani midaan marka la maansalugolada ama maansaagalayda abesagalayda taasi maahan ayib waa labo oo isku nooc isku egyihiin laakiin laba nooc bay kala yihiin oo dabigu yani ardulxijaaz dhulkaas ayuunbaa laga helaa waa xalaalkaasi laakiin kani waa yani summun qaatil waa sun dilaa'a weeyaan marka taas waxay noqonaysaa taqriir nabiga u qiray yani ficilkaa la sameeyey oo agtiisa lagu sameeyey oo arkayey waxa weeyaan nabigu waa qiray waa u ogolaaday kuma diidin taqriir baa la ohanaya waana ku cadda ayib saddexaas garannay waa marfuuc qawli oo sariixa marfuuc ficlia oo sariixa marfuuc taqriiriya oo sariixa marfuucnimo way ka dhaxaysaa sariixnimona way ka dhaxaysaa laakiin mid waa qawli midna waa ficli midna waa taqriiri saddexdan saddex la mid ah oo wuxuu inoo keenayaa xukmi ah alraabicu kan afraad waxaa weeye almarfuucu alqowliyu xukman marfuuc alqowli oraah ah xukman xukm ahaanbu markaasi qowli ku yahy naxw an yaquula saxaabiyu saxaabigu inuu yidhaahdo hayrulmacruufi saxaabigii hayrulmacruufi aan lagu aqoonin bilahdi inuu ka qaato can ahli kitaab ahlukitaabka inuu yidhaahdo wey qowlan oraah oraahdaasoo laa majaala lira'yi ra'yigu uusan boos ku lahayn iyo walijtihaad ijtihaad uusan ku lahayn fiihi yani markaasi shaygaas qowlkaasi walaa tacaluqa lahu tacaluq iyo calaaqana usan la lahayn bibayaani hariibin hariib in la caddeeyo aw sharxi mushkilin shay mushkilun caddayn in markaa la sharxo wadalika milu ikhbaarihi waa sida saxaabigu inuu ka warramo ama hayrku uu ka warramo saxaabigu inuu ka warramo milu ihbaarihi ay ikhbaari saxaabiyi waa sida saxaabigu inuu ka warramo can umuuri almaadiyati arrimihii tegey ka badi lkhalqi sidii markaasi abuurka bilowgiisii oo kale wanaxwi wax la mid ah aw ikhbaarihi waa sida inuu ka warramo saxaabigu can umuuri ilaatiya arrimo imaan doona kalfitan fitanka dhici doona dagaallada dhex mari doona ummadda muslimiinta wa axwaal qiyaamati iyo arrimaha qiyaamaha siraadkii iyo cardigii iyo markaa miisaankii iyo inuu ka warramo wakada kaa waxaa la mida ah ikhbaaruhu inuu ka warramo saxaabigii camaa yaxsulu yani markaasi waxa uu ku xasilayo bificlihi marka la sameeyo hawaabun ajar baa markaa ku xasilaya awaabkaasoo makhsuusun gaar ahaaneed aw ciqaabun makhsuusun ama ciqaab gaar ahaaneed baa ku xasilaysa noocan afraad waxa weeyaan waa marfuuc nebiga loo kor yeelay waana qawli waa oraah waana xukman wuxuu ka soo horjeedaa marka kii hore wuxuu ahaa yani qawli sariixa ayuu ahaa kana wuxuu noqonaya qawli xukm ah marka xukm maxaa loo jeedaa bimacnaa waxaan uu ka warramay baa wuxuu la xukm noqonayaa hadal nebi maxamed uu ku hadlay oo kale buu la xukm noqonaya laakiin hadalkani nebigu kuma hadlin calayhi salaatu salaam waxaa ku hadlaya waa saxaabiga sawaadix maahan saxaabiga ha ku hadlo laakiin macnahan uu ka warramayo ayaa wuxuu la xukum qaadanayaa oraah nabigu uu ku hadlayoo kale marka maxaa la odhanaya oraahdani waxay la mid tahay xukumka ay qaadanayso iyo waxay ka warramaysa marka la eego oraah nabi maxamed uu ku hadlay oo kale calayhi salaatu wasalaam ayib limaada maxaa loo simaya lianna waxaan qofkan uu ku hadlayo wax asagu ka ijtihaadi kara maha asagoo ha ku hadlo oo oraahda asagu ha yeesho laakiin wuxuu iska odhan kara maaha wuxuu yani markaa meel u hayo wuxuu meel u hayo ila waxaan qofku asagaa yani ikhtiracan karaa isagaa iska odhan karaa waxaana qofku inuu xujo u hayo mooyaan iskama odhan karo min ayna laka lagu odhanaya xaggee keentay marka shayga noocaasoo kale ah oo qofku asagu ra'yi ahaan uusan yani iska odhan karin waxaa la odhanayaa marfuucun xukman ayaa la odhanaya marfuucun qowliyan xukman baa la odhanaya almarfuucu lqowliyu xukman naxw an yaquula saxaabiyu saxaabigu waa inuu yidhahda hayrulmacruufi shardigaasaa meesha yaalla saxaabigaasi waa inaan lagu aqoonin nimankii markaasi banuu israa'iilka ahlukitaabka inu wax ka soo qaato waa inaan lagu aqoonin haddii lagu yaqaano meesha markaa shubha imaanaysa oo maxay tahay waxaan uu sheegayo yuusan ahaanba ijtihaad asagu uu keenay waxaa suurtagala inuu ka qaatay ahlu baa markaas shubhadaasa imaan karta mar haddii shardigaa la waayey macnaheedu waxaa weeye hadalkani asagu ku hadlay wuxuu ka soo qaadanayaa nebi maxamed sal allahu aleh wasalam oraahdu asagu ha yeesho laakiin meel buu cuskanaya hadalka almarfuucu lqowliyu xukmu naxw an yaquula saxaabiy waa inuu yihahda hayru saxaabiyi hayru mid lagu yaqaana hayrkiisa ah bilahdi inuu ka qaato can ahli kitaab qowlan ayuu odhanaya isagaa qowl kale qowlkaasoo laakiin laa majaala ra'yi ra'yi aan boos ku lahayn bimacnaa ra'yi ahaan aan laiska ohan karin ayib wlijtihaadi fiihi yani markaas qowlkaasoo ra'yi aan majaal kulahayn lahayn walijtihaadi fiihi ijtihaadna aan markaasi boos kulahayn oon laga ijtihaadi karin walaa tacaluqa lahu yani markaasi walaa tacaluqa lahu qowlkaasoo aan tacalluq la lahayn bibayaani hariibin kelmad hariiba in markaasi la caddeeyo dayib oo qof markaasi luqadda garanaya kelmad hariiba wuu fasiri karaa sida maalan zuhriba uu u fasiray kelmaddii yani markaasi attaxanu atacabud ugu fasiray taasna maaha aw sharxi mushkilin shay markaa mushkil ah oo aan waadix ahayn inuu markaa fasiraya aan ahayn milu ikhbaarihi maxaa la mida ah waxyaalahan milu ihbaarihi waa sida inuu ka waramo can umuuri lmaadiyati arrimihii tegey ka badi lkhalqi yani bilowgii markaasi abuurkao kale qofna markaasi iskama sheegi karo abuurkii iyo bilowgiisii iyo si wax loo abuuray iyo iskama sheegi karo qofka sheegaya laabud waa inuu yani markaa meel cuskanayo hadalku asagu ha yeesho laakiin waa inuu yani shay cuskanayo Eh, wanaxwihi aw ihbaarihi waa inuu ka warrama saxaabiga can umuur aatiya arrimaha imaan doona kalfitan sida markaa fitanka dhici doona in la dagaalami doono lislayn doono dhibaatooyin ay dhici doonaan inuu ka warramo wa axwaal qiyaama marka arrimaha seebuu ku ogaan karaa kayfa yacrif hadihi lumuur inay fitan dhici doonaan qiyaamaha iyo waxa dhici doona siraadkii iyo miisaankii iyo inuu markaasi daliil ka hayo nebi maxamed sal allahu alay wasalam ayuu saa u odhan karaa wakada kaa waxaa la mid ah ikhbaaruhu inuu ka warramo camaa yaxsulu waxa uu ku xasilayo bificlihi marka la sameeyo hawaaban makhsuus ajar baa laga helayaa oo wuxuu yidhi qofka tukadaa maalintii labiyo toban ragcadood fi lyowmi waleyla bana allahu lahu bayta fi ljanna miska odhan kara hadalkaas iskama odhan karo laabud waa inuu daliil u hayaa soo waadix maha laabud hadduu iska yihado waa lagu ohanaya min ayna laka ila adugu musharic ma tihide aduu sharciga ma dejiside min ayna laka xaggeed ka keenta lagu ohanaya markaasaa wuxuu ohanayaa xadii baa markaas sidaa tilmaamaya oo nebigaa sidaa laga soo wariyey sal alla alay waslam wakada ihbaaruhu waa inuu ka warramo camaa yaxsul bificlihi shay marka la sameeyo uu ku xasilayo samayntaa la samaynaya awaaban makhsuus ajar gaar ahaaneed aw ciqaaban makhsuus ama ciqaab gaar ahaaneed oo markaasi eh, wuxuu sheegay qofka ficilka noocaas sameeya ciqaab noocaasa ku dhacaysa ayib iskama odhan karo marka an waxaa weye almarfuucu alficliyu xukman kana wuxuu muqaabil u yahay kii labaad buu muqaabil u yahay almarfuucu alficliyu xukman marka waxay wadaagayaan almarfuucu iyo alficliyu way wadaagayaan kii ilaa labaad muxuu ahaa sariixan buu ahaa kana muxuu noqday xukman buu noqday naxw an yafcala saxaabiyu saxaabigu waa inuu sameeya ficlan ficl waa inuu sameeyaa ficilkaasoo laa majaala ra'yi fiihi yani ra'yigu uusan boos ku lahayn bimacnaa aan ra'yi laga ohan karin ka salaati cali bni abi aalib radi allahu canhu waa sida salaaddii cali uu tukaday alkusufa kusufka uu tukaday fii kulli ragcatin ragcad kasta wuxuu tukaday akara wax ka badan min rukuucayn laba rukuuc wax ka badan imaam yani cali asagu salaad uusan nebi maxamed oga haynin calayhi salaatu wasalaam daliil iyo xujo iskama samayn karo waayo waa cibaado cibaadaduna yani waxa weyaan waa tawaquf wixii daliil loo hayo ayuunbaa markaa la samayn karaa haddii kale maxay noqonaysaa man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa eesh rad marka ficilka uu sameeyey cali oo inuu salaaddii kusuufka uu laba rukuucood wax ka badan la yimid yani waxay tusinaysaa inuu markaasi wax u hayo oo xujo uu nebi maxamed looga hayo calayhi salaatu wasalaam kaa marka waxaa la odhanayaa marfuucun waa ficil uu sameeyey xukum ahaanbuu marfuuc u yahay laakiin culimmadu waxay idhahdeen yani waxaa weye xadiidka cilaa ku sugan sababtu waxaa weye nebigu calayhi salaatu wasalaam hal mar buu tukaday yani markaasi qorax madoobaadka ayuu tukaday waxaana dhacday xilligii inankiisii uu dhintay ibraahiim ina ashamsa waalqamara aayataani min aayaat illaah laa yankasifaani limowti axadi walaa lixayaati xadiidka macruufka ahaa marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markaas inankiisi u dhintay ayaa qoraxdu madoobaatay markaasa waxay yidhaahdeen qoraxda waxay u madoobaatay limowti ibraahiim markaasuu nabigu sheegay sal alla alay wasalam inay yihiin qoraxda iyo dayaxu laba aayadooda ka mid aayaadka ilaahay marka uma madoobaadaan qof dhimashadiis iyo dhalashadiis marka nebigu hal mar buu tukaday markaa uu tukadayna wuxuu u tukaday bikulli ragcatin rukuucaan sida la yaqaano marka waxaan suurtagal ahayn isagoo ficilku nebigu hal mar uu ka dhacay inuu dhowr kayfiyood u tukado oo la yidhaahdo marna wuxuu u tukaday halkii dhowr rukuucood buu u sameeyey marna wuxuu u sameeyey laba rukuucood buu u sameeyey fii aanin waaxid ma dhici karto marka midda sugan waxaa weeyaan in ragcad kasta ay leedahay laba rukuucood wixii ka badanna fiihi cila tanaana ka mid ah marka wa calaa fardi sixatihi haddiiba yani markaa la yidhaahdo waa saxiix ayaa markaa ayuu tusaale noqon karaa haddii la yidhaahdo waa sax eh, oo dhowr goor buu nebigu tukaday sal allahu alah wasalam maalan kusuufkii oo kale marna sidanuu u sameeyey marna sidanuu u sameeyey markaasoo kale tusaale waa noqon karaa laakiin haddii la yidhahdo hal mar buu nebigu tukaday sal allahu aleh wasalam markaasna hal kayfiyu u tukaday kayfiyaduna waa midda saxiixayo yani axaadiistu aynoo sheegeen tani marka waxay noqonaysaa mid macluulo ayay noqonaysaa alkhaamis almarfuuc alficliyu xukman waa marfuuc nabiga loo koryeelayo oo ficil ah xukm ahaan uu marfuucu yahay naxw an yafcala saxaabiyu waa sida saxaabigu inuu sameeyo ficlan ficilkaasu laa majaala lira'yi fiihi ra'yigu iyo ijtihaadku usan boos ku lahayn ka salaati caliy bni abi aalib radi allahu canhu waa sida salaadii cali uu tukaday alkusuufa qorax madoobaadkii fii kulli rakcatin rukuuc kasta fii kulli rakcatin rakcad kasta wuxuu tukaday aara min rukuucayni yani wuxuu la yimid aara min rukuucayn laba rukuuc wax ka badan asaadis almarfuucu taqriiriyu xukman marfuuc kana wuxuu la mid yahay kii saddexaad buu la mid yahay ayuu cagsi ku yahay kaas wuxuu ahaa sariixan almarfuucu altaqriiriyu sariixan buu ahaa kana wuxuu noqonayaa almarfuucu altaqriiriyu xukman buu noqonayaa naxwu an yukhbira saxaabiyu inuu saxaabigu warramo anahum kaanuu yafcaluuna inay ahaayeen kuwa sameeya saxaabadu fii cahdi nabiyi sal allahu alay wasalam kada arrinkaasay samayn jireen walaa yunkaru calayhim laguma inkiri jirin marka wuxuu noqonayaa waa marfuuc nabiga loo kor yeelay calayhi salaatu wasalaam waa taqriiri nabiga agtiisa lagu sameeyey nabiguna waa qiray xukum ahaan buu saa u yahay xukum ahaan ayuu saa u yahay wa min asiyaq waxaa ka mid a siiqooyinka iyo alfaadda allatii alfaaddaasoo lahaa xukmu rafci xukumka rafciga yeelanaysa bimacnaa xadiidka marfuuca la midka waxaa ka mida qowl saxaabiyi saxaabigu inuu yidhaahdo min asunati kada sunnada waxaasaa ka mid ah sida xadiika xadiiu anas min asunati ida tazawaja arajulu albikra cala hayib aqaama cindaha sabcan ayib bishardi laakiin waa inaan la qaydin haddii la qaydo sunnadaasi oo maalan la yidhahdo waa sunnatu cumar ama sunnatu abi bakrin la yidhahdo ama sunnatu cumrayn la yidhaahdo markaas laysat sunat nabiyi sal la ala slam lakiin marka la ilaaqo wey min asunati laiska yidhaahdo xaalka noocaasa ayay noqonaysaa yani markaasi min qismi marfuuc min asunati kada sunada waxaasaa ka mid ah umirnaa bikada waxaasaana la faray nuhuynaa can kada waxaasaa nagala reebay arrimahaasoo dhan waxay noqonayaan xadii marfuuc ay la mid yihiin waxay tihi yani markaasi umirna bikada yani xadiikii umira bilaalu an yashfaca aladaan bilaal waxaa la amray aadaanka inuu ka dhigo shafci labalaba ka dhigo wayutra iqaama marka umira bilaal ninka wax amraya cidda wax amraysa waa nebi maxamed sal allah alay wasalam marka waa xadiis marfuuca ayuu markaa la mid yahay nuhiina can kada waxaasaa nagala reebay sida xadiidkii umu caiya nuhiina can itibaaci janaa'is walam yuczam calayna aw yaxkuma saxaabiyu saxaabigu waa inuu xukumaa calaa ficilin ficil oo min alafcaali afcaasha ka mida biannahu taacatu lilahi tacaala inuu yahay wax marka ilaahay loogu dhowaado oo marka ilah lagu caabudo aw lirasuulihi sal alla alay wasalam inuu yahay yani wax markaasi taaca ah oo u sugnaaday rasuulka calayhi salaatu wasalaam aw macsiyatun inuu yahay macsiyo inuu ku xukuma saxaabigii ficil afcaasha ka mida ah. inuu yahay yani markaasi macsiyo ka qowli camaar ibnu yaasir radia allahu canhu waa oraahdii camaar ibnu yaasir uu yidhi man saama yowma shaki qofka sooma maalinta yowmu ah oo laga shakisan yahay yani ma ramadaan ba mase waa yani markaasi shacbaan faqad casa abalqaasim abalqaasim buu caasiyey sal allah aleh wasalam rawahu asxaabu sunan ayaa wariyey wacallaqahu lbukhaariyu bukhaari mucallaq buu ka dhigay oraahda waxaa leh camaar ibnu yaasir man saama yowma ashaki faqad casa abalqaasim ayb marka wuxuu sheegay cidda soontaa maalinta yowmu shakiga inuu cusyaan la yimid asagu marka min cindihi iskama odhan karo qofka waxaa sameeya cisyaan buu la yimid laa macnaheedu waxaa weeyaan eh, daliil buu u hayaa arrinkaasi inuusan bannaanayn marka wuxuu soo gudagelayaa almarfuucu xukman ayuu markaasi la mid noqonayaa oraahda asagaa yeelanaya saxaabigu laakiin macnaha uu ka warramayo marka la eego ayuusan saxaabigu min cindihi ka ohan karin almawquufu asaxaabiyu wma tucrafu bihi suxbatu hada maxaluhu almawquufu mawquuf iyo asaxaabiyu saxaabi ay tacriifu saxaabi iyo wamaa tucrafu bihi suxbatu suxba waxa lagu garanayo hada maxaluhu wamabxauhu almawquufu mawquuf maa xadii weeyi udiifa loo tiiriyey ila saxaabiyi saxaabigaa loo tiiriyey min qowlin xaalu yahay oraah aw ficlin ficil aw taqriirin taqriir waa inuu yahay wsaxaabiyu saxaabi qowlku waa oraa hadal lagu hadlay ficilkuna waa wax la sameeyey taqriirkuna wax agtiisa lagu sameeyey weeye wsaxaabiyu saxaabigu oo marka uu ka aamusay wsaxaabiyu saxaabigu huwa man laqiya nabiya sal allahu aleh wasalam waa cid nebi maxamed la kulantay calayhi salaatu wasalaam mu'minan bihi asagoo markaasi nebi maxamed rumaysan calayhi salaatu wasalaam wamaata ku dhintay cala alislaam islaamnimo walow takhallad habad soo dhex gasho daalika arrinkaas ay bayna aliqaa'i waalmowt markuu nebi maxamed la kulmay calayhi salaatu wasalaam iyo intuusan dhiman ka hor riddatun gaalnimo calal asahi qowlka sixada badan markaan ku soconno yani saxaabi waxaa weeyaan cidday nebi maxamed la kulantay sal allah wasalam qaar baa waxay yidhahdaan man ra'a anabiya ciddii nebi maxamed aragtay laakiin waxaa ka xoog badan ciddii la kulantay lianna man ra'a anabiya haddii ru'yo la shardiyo waxay noqonaysaa saxaabadii indhala'aanta ahaa inaan saxaabo noqon liannahu maa ra'uu nabiya sal alla wasalam sida cabdullahi bn maktuum oo kale nebiga muusan arag mar hadduusan arag haddii la shardiyo oo lagu tacriifay saxaabi man ra'a nabiya idan cabdulahi bn maktuum laysa min asaxaaba saasaa la ohanaya laakiin qowlkan marka lagu tacriifiyo saxaabi man laqiya anabiya sal allah alay wasalam cidda nebi maxamed la kulanta markaasi waa soo gudagelaya asaga iyo hayrkiisba man laqiya nabiya sal alla alay wasalam waa cidda nebi maxamed la kulanta muminan bihi xaalu yahay mid rumaysan wamaata ku dhinta cala islaami walow takhallalat haba soo dhex gasho daalika arrinkaasoo ah yani liqaagii uu la kulmay iyo dhimashadii dhexdooda riddatun gaalnimo cala alasaxi qowlka sixada badan markaan ku soconno weeyaan ayib oo rag baa jira intay markaasi ridoobeen haddana dib u noqday baa jira wasuxbatu suxbadii tucrafu waa la garanaya bitawaaturi tawaatur baa lagu garanaya lakiin hadduu ku dhinto gaalnimada hadduu ku dhinto khalaas laysa saxaabiyan waa kaafir weeye sa waadix wasuxbatu suxbadii tucrafu waa la garanaya bitawaturi tawaatur baa lagu garanaya shakhsiga inuu saxaabi yahay maxaa lagu garanayaa mutawaatir inay tawaaturto sida alkhulafaa araashiduun inay yihiin min asaxaaba waa shay mutawaatira wey ayib waxaa soo warinaya cadad fara badan tuxiilu lcaadatu tawaauhum cala alkadib ayaa soo warinaya marka tawaatur baa lagu gartaa awil istifaado waxaa lagu gartaa istifaado bimacnaa shuhro iyo caannimo sida cukaasho kale sabaqaka biha cukaasha cukaasho inuu saxaabi yahay waa shay markaasi istifaado ah oo caan baxay aw ikhbaari bacdi asaxaaba saxaabada qaarkood inay ka warramaan aw bacdi iqaati taabiciin taabiciinta kuwooda iqaadka bacdi ka mid ah inay sheegaan sida abu muusa alashcari ayaa nin dhintay ayaa wuxuu sheegay abuu muusa alashcari radi allahu canhu ninkani inuu nebi maxamed wax ka wariya calayhi salaatu wasalaam markuu ahbaaru saxaabi saxaabi baa ka warramaya inuu markaa shakhsigani saxaabi ahaa aw biikhbaarihi can nafsihi ama saxaabigu inuu naftiisa ka warramo annahu saxaabiy inuu saxaabi ah id kaana dacwaahu waa hadday tahay sheegashadiisu mumkinatun mid suurtagal ah saxaabigu waa inuu yidhaahdaa markaasi naftiisa waa inuu ka warramaa inuu saxaabiya dacwadaa uu sheeganayo waa inay suurtagal tahay oo inay suurtagal tahay ma daliil maxaa tusinaya waxaa tusinaya yacnii boqolkii sano iyo wixii ka horreeyey waa inay tahay wakhtiga uu sheeganayo inuu saxaabi markaa yahay laakiin xilli hadduu sheegto laga aqbali mayo nabi maxamed sal alla alay wasalam iyo tobankii buu dhintay marka qarnigii boqolaad wixii ka dembeeyey qofku hadduu sheegto saxaabi baan ahay waxaa weeyaan waa dacwa hayru mumkina waa sheegasho aan mumkin ahayn yani sababuu nebi maxamed kula kulmay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo loogu daraya markuu sheeganayo inuu saxaabi yahay wa an yakuuna cadlan shakhsigaas qof caadila waa inuu yahay qof caadila waa inuu yahay marka dacwada hayr mumkinada waxaa ka mida tii uu sheegtay ninkii ratanulhindi la ohan jiray ma ratan wama adraaka ma ratan ayuu yidhi imaamu dahabi yani wuxuu yidhi dajaalun shaykhun dajaal waa beenaale weyaan waa beenhawaas wuxuu sheegtay yani qarnigii lixaad kadib ayaa wuxuu sheeganayaa bacda sittomia inuu markaa saxaabi yahay ayuu sheeganayaa taasoo kale waa dacwa hayr mumkina waa sheegasho marka aan suurtagal ahayn almaqtuucu walfarqu baynahu wa bayna almunqatic halkana waxay kaga warramayaan culimadu raximahum ullah xadiidka maqtuuca ah iyo farqiga udhaxeeya maqtuuc iyo munqaic almaqtuucu maqtuuc maa xadii weeye udiifa loo tiiriyey ila taabiciy taabiciga loo tiiriyey aw man duunahu cid ka sokaysa min qowlin aw ficlin ah qoraah ama ficil ah waxaa odhanaya ibnu siriin baa sidaa yidhi xasan albasri baa sidaa yidhi zuhri baa sidaa yidhi wahaakada maa udiifa ila taabiciyi oo wixii loo tiriyey taabici aw man duunahu min qowlin oraaha aw ficlin ficla wlfarqu bayna almaqtuuci walmunqaic farqiga udhexeya waxa way maqtuuci munqaic isilaaxan ana alawala kan hore oo muxuu yahy ka hore waa maqtuuca sifatu min sifaati lmatni matniga lagu sifeeya oo waxaa la hada matnu maqtuuc baa laodhanaya milu rafci waalwaqfi oo kale rafci waxaa loo yaqaanaa marfuuc waxaa loo yaqaanaa xadiidka nebi maxamed loo koryeelay sal allahu aleh wasalam mowquufna waxaa la yidhaahdaa waa xadiidkii taabiciga saxaabiga loo koryeelay oo saxaabiga ku jooga saasoo kale xadiidka taabiciga ku joogana maxaa laohanaya maqtuuc baa laohanaya marka maqtuucu matnigu ku saabsan yahay yani oraahdani waxay ku joogtaa taabicigaa loo jeedaa sida loo oranayo oraahdani nebi maxamed bay ku joogtaa calayhi salaatu wasalaam ama saxaabigay ku joogtaa marka kuwaasay la mid tahay sida kuwaaba matniga ay ugu saabsan yihiin ayuu markaa maqtuucuna matniga ugu saabsan yahay oraahdani taabicigan ayaa iskale wahaa kada walaakharu kan kale oo munqatica sifatun sifo weeye oo min sifaat isnaad ka mida sanadka sifaatka iyo tilmaamaha uu leh wadalika milu tacliiq walirsaal buu la mid yahy tacliiqi irsaalkii o kale xadiidka mucallaqa waa anaga soo marnay waa xadiidka la xadfay awalu sanad oo bukhaari oo kale ama nasaa'i oo kale ama tirmidi oo kale saaxibulkitaab ayaa wuxuu xadfayaa yani markaa sanadka awalkiisuu soo marnay oo taabicigu inuu xadiidka nebi maxamed u kor calayhi salaatu wasalaam marka munqaicuna waa min hada nawc waa annaga soo marnayoo sakdigu markuu dhaco fii anaa'i sanad biayri tawaalin waxaa laodhanayaa hada xadiiun munqaic baa laodhanaya marka munqaic iyo mucallaq iyo markaa mursal waa sakdiga ku dhaca isnaadka weeyaan amaa maqtuuc iyo marfuuc iyo waqfi mawquuf waxay ku saabsan yihiin cidda loo nisbaynayo qoraaxdani ima ila arasuuli sal ly slam fayakuunu marfuucan wima ila aaabiyi fayakunu mawquufa wima ila taabici fayakunu maqطuucan wtaabiciyu taabicigu huwa man shasi weyaan laqya la kulmay saaabiyan saxaabigu la kulmay muminan xaaluya mid rumaysan ay bilahi warasuulih wamaata ku dhintay cala alislaami islaamnimo ku dhintay kaasa waxaa loo yaqaanaa yani markaasi taabici almukhadaramu mukhadaram hada maxalu waa meeshii looga hadlaya halkani almukhadaramu mukhadaram huwa man shaksi weeye adraka soo gaaray aljaahiliya jaahiliyadii ayuu soo gaaray waa maa qabla islam wey jaahiliyadu wzmn rasuuli sal اla alay slam wakhtigii nabi maxamedna wuu soo gaaray alayh salatu asalaam walam yalqax lamuusan kulmin ay fii xaali kownihi musliman asagoo musliman lamuusan kulmin isagoo gaalu la kulmay ayib ma noqonayo mukhadaran buu noqonaya wlmukhadaramuuna mukhadaramuuntu akaru way ka badan yihiin min ishriina nafsan labaatan qof way ka minhum waxaa ka mid alanaf ibnu qays baa ka mid ah abu muslim alkhawlaani baa ka mid ah wa abu raja alcuaaradi baa kami alcuaaridi wa abu cumaan nahdi baa ka mid ah waxaa ka mid ah abu camar ashaybaani baa ka mid ah suwayd ibnu kafala ka mid ah camar ibnu maymuun baa ka mid ah wahaakada wa hum ayaguna min ataabiciina taabiciintay khadramaduna macna qacu ayaa la yidhaahdaa waa goyn waxaa laga gooyey saxaabada isku wakhtiga ahaayeen baa laga jaray oo la yidhi yani ka mid ma tihiin wuxuu noqonaya marka mukhadaran waa ciddii xilligii jaahiliga qabla islam bay soo gaareen xilligii nebi maxamed sal alla slam way soo gaareen lamaysa kulmin waxaa ka mid noqonaya najaashi ninkii la odhan jiray najaashi melikulxabasha oo markaa islaamay oo nebigu ku tukaday sal slam salat alhaa'ib uu ku tukaday min almuhadaramiin buu ka mid yahay waayo wuxuu noolaa yani markaasi xilligii maa qabla islam wamaa bacdah ayuu noolaa nebiguna lamuusa kulmin alayh salatu slam wuuna rumeeyey marka shaksiga noocaasa waxaa laodhanayaa mukhadaran baa laodhanaya marka wuxuu soo gaaray xilligii jaahiliga maa qabla islaamna wuu soo gaaray zamanu rasuulna wuu soo gaaray alayh salatu salaam nebigana lamuusa kulmin isagoo muslim ah lakiin asagoo gaala hadduu la kulmay oo markaa dib uu ka islaamay weli waa mukhadram weli waa mukhadram shardigu waxa weeye saxaabi marka la noqonayo waa inaad nebi maxamed la kulantaa wa anta muslim haddaad la kulanto shaksiga hadduu la kulmo huwa kaafir uma aslama bacda dalik kadib uu markaa dib ka islaamo saana uu ku dhinto isagoo nebi maxamed aan la kulmin waa min almukhadramiin tiradooduna waa yani markaas labaatan way ka badan yihiin raggaasi markaas ay culimmadu tilmaameen ayaa ka mid ah axnaf ibnu qaysi abu muslim alkhawlaani iyo aburaja alcuaaridi iyo abu cumaan nahdi wa hum min ataabiciina cala axiix taabiciinta ayaa markaa lagu daraya qaar culimmada ka mida ah oo markaa ku daray saxaabada ayaa jira laakiin xagga wakhtigay saxaabada kala mid yihiin zamankay joogeen waa zamanu saxaaba laakiin marka la eego martabadooda iyo xadiikooda wuxuu la martaban yahay xadiiu attaabiciin weliba wa aclaa abaqa taabiciin taabiciinta abaqaad leh waa kuwa ugu sarreeya ayay markaasi ka mid noqonayaan marka xadiika wuxuu noqonaya xadii maqtuuca ah ayuu noqonaya alculuw wanuzuul hada maxalu halkan waxaa lagaga hadlayaa yani markaas culuwi iyo nuzuul wax la yidhaahdo qad khasa allahu tacaala allah wuxuu ku gaar yeelay hadihi umma ummaddan wuxuu ku gaar yeelay bilisnaadi sanad buu ku gaar yeelay sanadkii almutasili xidhiiray ilaa nebiyiha laga gaaro sal allah ala slam nabigeeda wa qaala cabdulahi ibnu mubaarak cabdulaahi ibnu mubaarak wuxuu yidhi alisnaadu isnaadku min addiini diintuu ka mid yahay walowla isnaadu isnaad mawjuudun hadduusan ahay mid jooga laqaala wuxuu odhan lahaa man shaaa cid kastoo wax doonaysa maa shaaa waxa uu doonaya rawaahu muslim imaam muslim baa wariyey wuxuuna ku sheegay muqadimada saxiixu muslimka ayuu ku sheegay wa qaala sufyaan ahawri sufyan ahawri wuxuu yidhi magaciisu waa sufyaan ibnu saciid athawri alisnaadu isnaadku silaaxu lmumini qofka muminka hubkiisa weeyaan waa qofka muslimka hubkiisa weeyaan oo hub wuxuu u yahay hubka qofku cadowga isaga difaaca marka isnaadkuna qofku wuxuu kaga difaacayaa nabi maxamed sal alla wasalam yani xadiidkiisa ayuu beenta kaga difaacaya nin been sheegta waxaa la odhanayaa bal hadda noo sheeg goormaa dhalatay sheekhaadka wax ka warinayso goormuu dhashay goormuu dhintay sowaadix maaha markaasaa waxaa soo baxaysa beentiisii iyo rurnimadiisii marka xadiidka nebi maxamed sal alla alay ayaa beenta lagaga difaacaya saasaa marka silaaxulmumin loo leehay wlculuwu culuwigu cibaaratun ay mucabarun waxaa lagu sheegaa can qilati rijaali sanad sanadka ruwaadda sanadkoodu inay yaraadaan wanuzuulu nuzuulna karatun waa inay bataan wahumaa labaduba culuwiga iyo nuzuulku min sifaati isnaadi sanadka lagu sifeeyaa waxaa la odhanayaa sanadun caali iyo sanadun naazil baa la odhanayaa wa culuwu lisnaadi sanadka caaliga afdalu wuxuu ka fadli badan yahay min anuzuuli fiihi ka naasilka ah bishari an yakuuna sanadu markuu ka fadli badanaya waxaa weeye an yakuuna sanad caali sanadka caaliga waa inuu yahay khaariyan mid ka maran min aacfi acfi waa inuu ka maran yahay faama in kaana culuwu hadduu yahay culuwigu faama in kaana alculuwu maca dacfi culuwi haddii la helo maca dacfi dacfi maciisa bimacnaa waa caali laakiin waa daciif falaa fadla fiihi fadli markaa ma leh caaligii laa siyama gaar ahaan in ishtamala hadduu koobsado calaa bacdi alkadaabiin beenaalayaal yani markaas qaarkood aw ilmutahamiina bilkadib sanadkii caaliga hadduu koobsado calaa bacdi alkadaabiina ina markaa been lagu yaqaano hadduu koobsado aw ilmutahamiina bilkadib ama kuwa lagu tumaysta been qaala ibnu salax wuxuu yidhi alculuwu culuwigu yubcid lisnaada isnaadka wuxuu ka fogeeyaa min alkhalali dacfigu ka fogeeyaa lana kula waaxidin mid kasta oo min rijaalihi ragga sanadka ka mida yaxtamilu wuxuu aqbali karaa an yaqaca alkhalalu khalalku inuu ka dhaco min jihati dhinaciisa sahwan ay saahiyan xaaliyo mid sahwinaya aw camdan caamidan xaaliyo mid u qasdaya fa fii qilatihim marka ay yaraadaan oo raggii ay noqdaan rag kooban fa fii qilatihim qiladooda iyo yaraantooda ayaa waxaa ku sugan qilatu jihaati alkhalal khalalka iyo dacfiga jihaadkiisu inay yaraadaan Eh, waxay noo sheegeen labada sheekh raximahum ullah sanadku waa min khasaa'isi hadihi اlumma ummaddan waxyaalaha gaarka ay la tahay waxaa ka mida ah sanadka ayib eh, nasabka sanadka yani markaasi icraabta waxyaala waxa ka mida ah culimadu ay sheegeen inay markaas ummaddani khaas la tahay waxaa ka mid ah alicraabu walisnaad baa ka mid ah culimadaasi waxay ka soo naqliyeen labada sheekh cabdullahi mubaarak oo dhintay hijriga ayuu dhintay waa min aimati sal wuxuu yidhi isnaadku diintu ka mid yahay haddii sanad la waayi lahaa qof kastaba wuxuu doono iska ohan lahaa wuxuu doonu iska odhan lahaa ayib adoo maanta waxaad odhan lahayd albani baan wax ka wariyey xadiikaas sheekh albaani baa ii sheegay oon ka wariyey soo waadix laakiin marka lagu weydiyo lagu yidhaahdo goormaa dhalatay odaad waxaan dhashay labada kun iyo kowdii baan dhashay waxaa lagu ohanaya sheekh waa ka horrey dhimashadiis waa ka horraysa marka maxaa soo baxda inaad been sheegayso marka sanadkaas hadduusan jiri lahayn la qaala man shaaa maa shaa qof kasta wuxuu doon iska odhan lahaa laakiin sanadka lagu kala baxaya sufyaan athawrina wuxuu yidhi waa silaaxu lmu'min oo beentii baa markaasi xadiiska lagaga difaacaya culuwigu waxaa loo jeedaa marka culuwi la leeyahay ragga sanadka warinaya yar ragga warinaya ayaa yar Eh, marka la leeyahay nuuulna raggii baa farabadanaya can fulaan can fulaan can fulaan way farabadanayaan labaduba culuwiga isnaadkuna waxay ka mid yihiin tilmaamaha isnaadka ka mid yihiin sanadka waa sanadun aali eh, markaa sanadun caali iyo sanadun naazil culimmaduna aad bay u jeclaayeen sanadka caaliga ah yaxya ibnu maciin oo fii aakhir xayaatii geeridu ay markaa hayso oo geeridu ay kusoo xaadartay baa la weydiiyey maxaa jecesha markaasa wuxuu yidhi sanad isnaadun caali wa beytun khaali waxaan jeclaan lahaa buu yidhi sanad caaliya inaan helo yani markaasi guri cidlaana inaan helo labadaas inaan isku helo ayaan jeclaan lahaa buu yidhi marka sanadka caaliga aad bay marka u jeclaan jireen ayagoo markaa sanadka caaliga doonaya ayay marka waxay geli jireen safar iyo rixlo maalan sheekh buu xadiis ka qaadanaya sheekhaas sheekh kaleu ka qaadanaya sheekhaa kale oo sheekhan uu ka qaatay sheekhiisaa beled kaleu jooga markaasaa muxuu samaynayaa intuu isaga tago sheekhiisa ayaa wuxuu u tegayaa sheekhaas muxuu doonayaa marka inuu helo sanad caali ah oo wuxuu doonayaa sheekhan la jooga inuu meesha ka saaruu doonaya mar hadduu nool yahay kan kii u sheegay kaasuu u tegaya wain kaanat yani markaas wain kaanat masaafatu baciida soo waadix marka sanadka caaliga wuxuu qiimo yeelanayaa waa markuusan dacfi ku jirin weeyaan lakiin dacfi hadduu ku jiro weliba ragga ku jira ay yihiin kadaabiin ama mutahamiin bilkadib markaas wax qiimaa ah maleh laakiin marka qiimaha uu leeyahay waa markii dacfi uu ka maran yahay weyaan ibnu salax wuxuu yidhi culuwigu isnaadka wuxuu ka fogeeyaa khalalka iyo dacfiga yani markastoo sanadku uu yar yahay dacfigu waa ku yaryahay ayib maxaa yeelay nin kasta oo ka mida ah ragga sanadkan ku jira wuxuu aqbali karaa khalalku iyo dacfigu xaggiisu inuu oga yimaado khalalkaasi sahwi hooga dhaco ama camdi hooga dhaco laakiin marka raggu ay yaraadaan saddex nin bayba noqdeenba faqad yani khalalkii wuu yaraanaya marka la eego nin sanadkiisu ama xadiid sanadkiisu ay lix nin yihiin iyo mid ay saddex yihiin midka sanadkiisu saddex ay yihiin saddexdu waa ducafo kaa lixduna lixdu waa ducafo khalalka marka la eego marka keebaa yar waxaa yar kan markaa saddexdu ay yihiin ayaa markaa yaraanaya taqsiim lkhabar ila caalin wanaail khabarka in loo qaybiyo mid caali iyo mid naazil ah yanqasim alkhabaru khabarka waa qaybsamaya biictibaari culuwi sanadi marka la eego sanadka caaliga wa nusuulihi iyo nusuulkiisa ilaa qismayn laba u qaybsamaya o alkhabar caali khabar caaliya huwa khabarka caaliga maa khabar weeye qalla ay yaraadeen rijaalu sanadihi ragga sanadkaa yar binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu uu ku soo aroorayo bihi sanadkaasi dalika alkhabaru khabarkaasi bicadadin kaiir tiro fara aani alkhabar naazil khabar naazila weeye wa huwa khabarka naazilka maa xadii weeye huwa maa khabar weeyaan kasura ay badanayaan rijaalu sanadihi ragga sanadkaa badanaya binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadka kaleo yaridu bihi sanadka uu ku soo aroorayo dalika alkhabaru khabarkaasi bicadadin kaiir tiro fara badanna yani ugu soo aroorayo yani cagsi bay isku yihiin alcaali wanaazil naail waad fahmaysaa waayo cagsi ba isku yihiin caadigi marku muxuu noqday tiradii ayaa yaraatay oo maala ninkan xadiikan soo warinaya oo saaxibulkitaab ah isagiiyo nebi maxamed alayhi salatu salam waxaa udhexeeya saddex nin baa udhexeeya maxaa laohanaya hada sanadun caali baa laohanaya mid kale waxaa udhexeeya isagiiyo nebi maxamed sal ala salam toban nin baa udhexeeya kaasna marka muxuu noqonaya waa isnaadun naail buu noqonaya ayib marka cagsigay marka isku yihiin caaliga iyo naazilku cagsi isku yihiin tiradu hadday yaraato sanadku muxuu noqday caali buu noqday tiradu markay baatana muxuu noqday naazil buu noqday alkhabar alcaali huwa maa khabar weeyaan qalla ay yaraadeen rijaalu sanadihi ragga sanadku binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi ay bisanad sanadku kusoo arooraya dalika alkhabaru khabarkaasi bicadadin kaiir alkhabar naazil khabarka naazilka huwa huwa habarkaasi maa habar weeye kaura ay bateen rijaalu sanadihi ragga sanadkaa batay binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi bisanad uu ku soo arooraya dalika alkhabar bicadadin qaliil marka midba kan kale cagsi buu ku yahay wa kullu min alcaali waannaazil nawcaani mid kastoo ka mid ah caaliga iyo naasilku labu u qaybsamaya mulaqun mid la ilaaqay iyo wa nisbiyun mid markaa nisbi ah mid markaa mulaqa iyo mid nisbi ah. mid la ilaaqay iyo mid markaa nisbi ah faaali aaliga uluwan muaa ah. alcaali culuwan muطlaqan huwa isagu maa kii weeyaan intahaa sanaduhu sanadkiisu uu ku dhammaaday eh, ila nabiyi sal allahu alay wasalam bicadadin tiro ugu dhammaaday tiradaasoo qaliilin yar binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi sanadkaa uu ku soo aroorayo alkhabaru khabarku bicadadin kaiirin xaalu yaa mid ku dheehan tiro fara badan wadiduhu kaa waxaa ka so horjeeda annaazilu naazil baa ka soo horjeeda nuzuulan muطlaqan wa huwa kaasna waadixun waa iska cad yahay yacni khabarka caaliga iyo midka naazilka mid kastaba wuxuu u qaybsamayaa markaasi mulaq iyo nisbi buu u qaybsamayaa mulaq marka la leeyahy yani waa sii daysan yahay oo yani markaasi baynahu wa bayna الnabiyi sal اllahu alيه wasalam ayaa waxaa udhexeeya rag kooban kaa marka maxa lo odhaya culuwun mulaq mulaq waxaa la eegayaa meeshuu ku intihoodaa la eegayaa wuxuu ku intihooday nebi maxamed sal allahu alay wasalam tiraduna waa koobanta waa culuwun mulaq ayib xadiidkii laftiisii ayaa waxaa soo wariyey rag fara badan tiraduna waa badanta wuxuuna ku intihoonaya ila nebiyi sal alla alay wasalam kaasna maxaa la ohanaya waa nuzuulun mulaqan ayaa la odhanaya marka cagsi bay isku noqonayaan falcaali culuwan mulaqan huwa maa xadiiu way intahaa sanaduhu sanadkiisu uu ku intahooday ila nabiyi sal allahu alay wasalam bicadadin xaaloo ku dhehnaa tiro qalilin yar binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo yaridu bihi uu ku soo arooraya alkhabaru khabarku bicadadin kaiirin xaaluu yahay mid markaa ku dheehan tiro fara badan wadiduhu kaa waxaa ka soo horjeeda annaazulu nuzuulan muطlaqan baa ka soo horjeeda wahuwa kaasna waadixu waa iska cadyahay seebuu cadyahay wuxuu u cadyahay tiradii baa fara badan intihaagiisuna waa ila nabiyi sal اla alي wasalam wlcaali culuwa nisbiyan caaliga culuwigiisu nisbi uu yahay huwa mantaha sanaduhu waa xadiidka sanadkiisa uu ku intihooday ilaa imaamin mashhuur imaam mashhuur ah ayuu ku intihooday imaamkaasoo min a'imat alxadiid ka mid ah ka maalikin wa shucba maala umailuka maala waa ku tusaalaynayahay bicadadin qaliilin xaaluu ku dheehan yahay tiraya binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhar sanad kale sanadkaasoo warada bihi sanadki uu ku soo arooray dalika alkhabaru khabarkaasi bicadadin kaiirin xaalu ku dhehnaaday wadiduhu kaasna waxaa ka soo horjeeda annaazilu naazil nuzuula nisbiyan yani markaasi nuzuul nisbi ah yan xaalu ahaaday halkan yani wuxuu inoogu sheegayaa culuwigii mulaqa markuu inoo soo sheegay ah. culuwi nisbi ah culuwi nisbia waxaa loo jeedaa sanadkani waa caali laakin binisbat ilaa shaksin mucayan sidii kii hore oo kale ma sii daysna ila nabiy sal l alay slam meel maali oo kale oo ninbaa wuxuu ku gaaraya raawi ayaa wuxuu ku gaarayaa maali baynahu wa bayna maali maala aa waxa lohan marka waa culuwun laakiin nisbi ayib nisbi waxaad ku fahmaysaa kii hore xagee ku dhammaanayey mulaqa ahaa ila اnabiyi sal اla alay slam kan laakiin binisbati ilaa man ilaa maali maali buu ku joogaa marka raawigan xadiidka warinaya بينه وبين مالك ثلاثة أشخاص إذا هذا علو نسبي بالنسبة لمن؟ لمالك أما بينه وبين شعبة ثلاثة أشخاص mid kale ayaa markaa jira oo asna markaas naazil ah oo baynahu wa bayna maalik amsa idan kaasna muxuu noqonayaa waa nuzuulu nisbi sawaadix maaha sanadkii baa dheeraaday laakin binisbati ilaa man ilaa maalik waa garana wuxuu sheekhu walcaali culuwa nisbiyan caaliga culuwi nisbi uu yahay huwa maa mid weeye intaha sanaduhu ku dhammaaday sanadkiisu ilaa imaam mashhuur min a'imat alxadiid ka mid ah ka maalik washucba maala umailka maala bicadadin qaliilin xaaluu ku dhehnaaday cadad tirayar binisbati marka loo eego ilaa sanadin aakhara sanad kale sanadkaasoo walada bihi ay bisanad uu ku soo arooray sanadkaasi dalika alkhabaru khabarkaas bicadadin kaiirin xaaluu ku dhehnaaday tira fara badan wadiduhu kaa waxaa ka soo nuuulan nuuul hooseeyey nuuulkaasoo nisbiyan nisbi ah bimacnaa muqayad ah la qayday marka imaamka marka loo eego tiradu hadday badato waa naail nisbi ah tiradu hadday yaraatona waa naail yani waxaan u jeedaa haddii imaamka marka loo eego tiradu hadday yaraato waa caalim nisbi imaamka marka loo eego mucayanka tiradu hadday badatona muxuu noqonayaa naail nisbi tiradu hadday badato hadday yaraato baynaka wa bayna arasuul aw bayna araawi wa bayna arasuul muxuu noqonayaa culuwun mulaq hadday tiradu dheeraato baynaka wa bayna arasuul maxay noqonaysaa nusuulun mulaq anwaacu nisbi nisbiga noocyadiisa tatafaracu min anisbiyi nisbiga waxaa ka farcamaysa arbacatu anwaac afar nooc kow almuwaafaqatu nooc loo yaqaano muwaafaqo wahiya muwaafaqadu waxaa weeye an yasila raawi raawigu waa inuu gaaraa ilaa shaykhi axad almusanifiin musanifiinta mid ka mida shaykhooda kalbukhaariy oo kale maala min hayri ariiqihi laakiin wuxuu marayaa ariiqii bukhaari midaan ahayn maca culuwi isnaadihi iyadoo markaa sanadkan uu caali yahay cala isnaadi lmusanif marka loo eego sanadka musanifka wamala lidalika alxaafidu xaafidku wuxuu ku tusaaleeyey bian yarwiya albukhaariyu xadiian waa inuu maala ka wariyo imaam albukhaari xadii can qutayba can maalik maala qaala ay alxaafi qaa'ilku waa xaafid min xajar weeye falow rawaynaahu haddaan warino xadiikaas bukhaari uu wariyey min ariiqi bukhaariyi bukhaari ariiqiis haddaan marno kaana baynana wa bayna qutayba qutaybe oo shaykhii bukhaari ah iyo annaga waxaa inoo dhaxaynaya amaaniyatun sideed qof walow rawaynaahu haddaan warino min ariiqi abilcabaas asaraaj can qutaybana aan ka warino lakaana ay la saara waxaa ahaanaya baynana annaga iyo wa bayna qutayba sabcatun toddoba qof faqad xasalat lana waxaa noo xasishay oo noo sugnaatay almuwaafaqatu waafaqitaan maca albukhaariyi aan waafaqayno fii shaykhiin aan ku waafaqayno qutayba maca alculuwi iyadoo markaa sanadku u caaliya muwaafaqa waxaa weeyaan almuwaafaqa waxay noqonaysaa imaam albukhaari raximah allahu tacaala xadiid buu soo wariyey ka soo qaadba waa xadiidkii yani markaasi inama arday baa markaasi xadiikaasoo kale soo warinaya hadda xaafidku isagaa wuxuu sheegay sanadka imaam bukhaari yani markaasi imaam bukhaari yani sanadkiisa markii la maro bimacnaa bukhaari dariiqiisa lasoo maro waxaa u dhaxaynaysa bayna xaafi bnu xajar xaafidku waa dembeeyey ieed bqoabiy kontonkii buu dhintay waa qarnigii sagaalaad buu dhintay bukhaarina wuxuu dhintay qarnigii saddexaad ababoqolixyo kontonkiibuu dhintay waa qarnigii saddexaad weeye ayib wakti baa marka udhexeeyey marka xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay xadii maalan xadii haddii aan marno sanadka imaam albukhaari haddaan marno sheekhiisa waxaan ku gaaraynaa waa sheikh albukhaari oo qutayba waxaan ku gaaraynaa waa xaafidka iyo sheekhaasi waxaa noo dhaxaynaya waa haddaan sii marno sheekhiisa qutayba waxaan oogu tegaynaa kam yani markaasi sideed qof baan ogu tegaynaa amaaniya waa haddii bukhaari dariiqiisa aan sii marno ayib haddii aan ka leexanno sanad baan soo marnay meeshii aan bukhaari soo mari lahayn bukhaari shaksigii ka horreeyey markaan soo gaarno bukhaari waa ka leexanaynaa shaksi kalaan maraynaa oo la siman bukhaari markaasaan waxaan kala warinaynaa sheikhii bukhaari xaalka noocaasaan sanadku wuxuu noo noqonayaa toddoba qof buu noo noqonayaa soomaadix ma labada goorba bukhaari waxaan sugnina xaggee sheekhiisa soo mar marna asagaan soo marnay dariiqiisa soo marnay marna maxaan samaynay waa ka leexannay marka markaan asaga soo marnayna qutaybe oo sheekhiisa waxaan ku soo gaarnay imise qof sideed markaan garab dhinaca marnayna toddoba marka labadaas midna waa caali midna waa naazil midka caaliga waa midka toddoba lagu soo gaaraya shaykhu bukhaari midka sideed lagu soo gaarayana muxuu noqonayaa waa naail midka noocaas marka waxay u yaqaanaan oo isilaaxa u yaqaanaan muxadiiintu waxa weye almuwaafaqa muwaafaqa maxaa loogu bixiyey lianna bukhaari baad sheekhiisii la waafaqday adii bukhaari baa siman xaafibnu xajar iyo bukhaari baa simanoo yani markaasi waxay soo gaarayaan oo isugu imaanayaan shaykhuulbukhaari bay isugu imaanayaan markay shaykhuulbukhaari isugu imaadeen bishardi waxaa weeye waa in marka la garab maro yani eh, bukhaari markaad ugu imaanayso sheekhiisa sanadkaad soo martay waa inuu yahay sanad caaliya waa inuu yahay marka bukhaari dariiqiisa marka la maro sanadka naasil buu noqday markii la garab marana muxuu noqday caali buu noqday marka kaasoo kale waxay u yaqaanaan muwaafaqay u yaqaanaan almuwaafaqatu wahiya waxaa weeye an yasila raawi raawigu waa inuu gaaraa ilaa shaykhi axadi almusanifiina musanifiinta mid ka mida sheekhiisuu gaaraya kalbukhaari maalan ila bukhaari waa saaxibu kitaab soo ma kitaab buu leeyahay saxiix bukhaari yani macruuf ku ah maala umailu maala min hayri ariiqihi isagoon la maraynin saaxibu lkitaab ariiqiisa maca culuwi isnaadihi ayadoo lala qabo markaasi maca culuwi isnaadihi sanadkiisu inu markaasi caaliya calaa isnaadi lmusanif musanifka sanadkiisa ayuu caali ka yahay musanifka sanadkiisa ayuu caali ka yahay wamaala lidalika alxaafidu xaafidku wuxuu ku tusaaleeyey ibnu xajar weeyaane bian yarwiya bukhaariyu xadiian tusaale wuxuu noqonaya bukhaari inuu xadiis soo wariyo yuu ka warinaya can qutayba waa sheekhiisii can maalik qutaybana wuxuu ka warinayaa sheekhiisii oo maaliga maalan qaala xaafidu wuxuu yidhi falow rawaynaahu haddaan warino xadiikaan warinay min ariiqi bukhaari baan ku warinay jidkii markaa bukhaari baan marnay kaana baynana wa bayna qutayba annaga iyo qutayba marka waxaa noo dhaxaynaya xaafid ibnu xajar iyo qutayba walow rawaynaahu haddaan warino xadiikii laftiisii min ariiqi abicabaas asaraaj can qutayba qutayba oo markaa shaykhubuhaarina aan ka sii warino annagoo marayna meeshii aan mari lahayn bukhaari waxaan maraynaa abilcabaas sarraaj baan maraynaa ayib qutaybaan ka warinaynaa marka lakaana ay la saara waxaa ahaanaya baynanaa annaga oo xaafid ibnu xajar ah iyo wa bayna faqad xasala lana waxaa noo xasishay bimacnaa waxaa noo sugnaatay almuwaafaqatu maca albukhaariy xaafidkaa odhanaya inaan waafaqno xaafid markaa bukhaari fii shaykhihi shaykhiisa ku waafaqno shaykhiisa waa kee qutayba weliba maca alculuwi ayadoo sanadku uu caaliya laakiin markuu culuwigu imaanayo mata waa marka dariiqiisa la maro mase marka la gara maro marka la dhinac maro dariiqiisa ayuu culuwi marka imaanaya lakiin haddii la maro dariiqiisii muxuu noqonaya sanadkii naazil buu noqonaya kaasoo kale marka wxu yaqaanaan almuwaafaqa magacaasay u bixiyeen ka labaad waxa wey albadel badel baa la yidhaahdaa wa yusama alibdaalna waa la yidhaahdaa wa huwa alwusuulu waa in la gaaro ilaa shaykhi axad almusanifiin musanifiinta mid ka mida heekhiisa sheekhiisa waa sheekha labaad kii hore muxuu ah waa sheekhiis soo maahayn kan waa sheekhii labaad w bukhaari sheekhiisi labaad ayaa la gaaraya min hayri ariiqihi laakiin waxaa lagu gaarayaa sheekhu shaykhii almusanif ariiqiisi midaan ahayn maa culuw isnaad ayadoo sanadku uu caali u yahay cala isnaadi ilayhi yani marka lasii maro yani musanifka marka lasii maro isnaadkiisa sanad ka caalisan wamiaalu ali kaa tusaalis waxa weeyaan maa qaala xaafidu yani midka uu yidhi xaafid ibnu xajar mushiran xaaluu tilmaamaya ilaa miaal muwaafaa muwaafaqada hore isagoo tilmaamaya tusaalhiisa wuxuu yidhi almadkuura lasoo sheegay kaan yaqaca lana dalika isnaadu bicaynihi wuxuu noqonayaa kaan yaqaca lana inuu noo dhaco dalika isnaadu sanadkaasi bicayni laftiisa min ariiqin ukhraa waddo kale jid kale ariiqaasoo hayri ariiqi bukhaariyi bukhaari ariiqiisa aan ahayn ila alqacnabiyi qacnabi markaa la gaarayo qacnabina wuxuu ka warinayaa can maalik fayakuunu alqacnabiyu qacnabi wuxuu noqonayaa fiihi ay fii hada sanad badalan mid bedelka ah can qutayba qutayba bedel ka yahay shaykhi lbukhaariyi bukhaari shaykhiisu bedel ka oo isku dhow yihiin bedelku iyo markaasi muwaafaqadu bedelku wuxuu noqonayaa ariiqii eh, musanifka sida ariiqii bukhaari oo kale waad garab maraysaa ariiq kalaad maraysaa waxaad isugu imaanaysaan imaam albukhaari shaykhiisa labaad shaekhii sikood wuxuu ahaa oo haddaan isugu nimid muxuu ahaa qutayba maanta waxaa la yimid shaykhu shaykhii oo ah alqacnabi cabdulahi ibn maslamat alqacnabi ayaa la yimid waa shaykhu shaykhihi weeye ayib marka la eego haddii la maro ariiq albukhaari oo markaa laga sii wariyo qutayba oo laga sii wariyo qacnabi sanadku waa dheeraanaya haddii laakiin ariiq kale soo maro oo lagaga soo dhaco qacnabi lagaga soo dhaco ariiqii jidkii sanadki muxuu noqonayaa sanad gaaban buu noqonaya marka kaaso kale marka maxay odhanayaan waa albadal bay u yaqaanaan albadal ama alibdaal bay odhanayaan bimacnaa ibdaal waxaa loo jeedaa sheekhii hore muwaafaqadii waxaan kula kulannay soo ma ahayn annagoo sanad caaliya haysana waxaan kula kulannay shaykhiis soo ma ahayn maanta laakiin annagoo sanad caaliya haysana xaggeen kula kulannay bukhaari shaykhu shaykhihi idan sheekha dambe oo maanta qacnabi wuxuu bedel ka yahay yuu beddel ka yahay kii hore oo ahaa qutayba leanna marka hore waxaan kula kulannay shaykhiisa soo maa maantana waxaan kula kulannay shaykhu shaykhi idan shaykhu shaykhana wuxuu beddel ka yahay shaykhii hore ayuu beddel ka yahay ayib yani meesha aan kula kulmi lahayn kii koobaad ayaan waxaan kula kulannay sheekhii labaad taasaa marka bedel loo lehay oo sheekhan labaad wuxuu bedel ka yahay sheekhii hore taasaa marka bedel loo oranaya wa dalika ma qaalahu alxaafidu weeye mushiran xaaluu tilmaamaya ila miaal muwaafaqati almadkuuri lasoo sheegay kaan yaaca lana waa inay noo dhacdo dalika isnaad kaan yaaca lana waa inuu noo dhaco dalika alisnaadu sanadkaasi bicaynihi laftiisa min ariiqin ukhraa baa lagu sifeeyey min ariiqin ukhraa waddo kale oo ariiqu yudakar wa yuana ariiqun akhar baa la odhan karaa ariiqun ukhrana waa la odhan karaa min ariiqin ukhra ariiqaasoo hayra ariiqilbukhaariyi bukhaari ariiqiisa aan ahayn ila alqacnabiyi qacnabi ayaan markaasi gaaraynaa can maalikin buuna ka warinayaa ni markaa qacnabi maalik buu ka warinaya fayakuunu lqacnabiyu qacnabi wuxuu noqonayaa fiihi ay fii hada sanadi badal mid bedel ka ah can qutayba qutayba bedel ka yah can qutayba shaykhi lbukhaariyi yani markaa qutaybahaasoo shaykhi lbukhaariyi buhaari sheekhiisa ah bukhaari yani markaasi sheekhiisa ah waa sheekhiisi koowaad qutayba qacnabina muxuu noqonaya waa sheekhii labaad marka bedelku waxaa lagula kulmayaa sheekha labaad muwaafaqana xagga lagula kulmayaa sheekha koobaad laakiin laba goroba waxaa la socda sanadkeennu waa inuu yahay caali waa inuu yahay wuxuu sheekhu yidhi wa akaru maa yuctabaru yani inta la ictibaaranaya waxaa ugu badan kullu min almuwaafaqati wاlbadel bedelka iyo muwaafaqada marka la ictibaarinaya waxaa ugu badan idaa qaaranaa waa markay siman yihiin idaa qaarana markay ku lamaanaadaan bedelkii iyo markaasi muwaafaqadii alculuwa culuwi markay ku lamaan yihiin wailaa yani markaasi haddaysan ku lamaanayn culuwi fahumaa waaqicaani muwaafaqadii iyo bedelkii way dhacayaan biduunihi ay biduuni culuwi bay dhacayaan maxay u halkan waxay u jeedaan marka la ictibaarinaya muwaafaqo iyo bedel marka la ictibaarinayo waa inaa ninkan itibaarinaya yani bedelka iyo muwaafaqada ninka ictibaarinaya waa inuu haystaa sanad caali ah oo marna uu kula kulmayaa musanifka sheekhiisa isagoo sanadkiis u ka sarreeya musanifka marna waa inuu kula kulmayaa shaykhu shaykhihi isagoo sanadkiis u yahay sanad caali ah laakiin isagoon sanad caaliya haysanin hadduu kula kulmo marna shaykhiisa marna kula kulmo shaykhu shaykhihi markaas wax ictibaara ma leh wax ictibaara markaas ma leh laakiin muwaafaqadan iyo beddelkani marka ay qiimo yeelanayso o ictibaar yeelanayso waxaa weeyaan waa markii musanifka marna lagula kulmo shaykhiisa marna lagula kulmo shaykhu shaykhihi maca eesh maca culuwi sanad soo waadix maaha labadaa waa inay wada socdaan markaasuu ictibaar yeelanaya wa akaru maa yuctabaru yani inta ugu badan oo markaa la ictibaarinaya kullu min almuwaafaqati walbadel waxa weye idaa qaaranaa markay ku lamaan yihiin yaa ku lamaan waa muwaafaqadii iyo bedelkii muwaafaqaan helnay bedel baan helnay idaa qaaranaa waa markay ku lamaan yihiin ay la socoto alculuwu culuwi markay ku lamaan yihiin bedel baan helnay maca alculuwi waxaan helnay muwaafaqo maca alculuwi wayla yani haddaysan in lam yuqaarinaa alculuwa culuwa haddaysan muqaarin la ahayn muwaafaqaa la helay ama bedel baa la helay biduuni culuwin fahumaa muwaafaqadii bedelkii waaqicaani way dhacayaan biduunihi ay biduuni culuwi culuwi la'aantii ayay markaa dhacayaan macnaa waa la helaya weeyaan laakiin ictibaarka la siinayo waa markii culuwulisnaad marka uu la socdo wey ka saddexaad waxa wey almusaawaatu musaawaat weeye wahiya musaawaatku an yastawiya waa inay simaan cadadu rijaali sanadi raawi raawiga sanadkiisa raggiisii tiradoodii maca sanadi axadi almusanifiin muanifiinta mid ka mida sanadkiisa waa inu la simaa wa miaalu alika arrinkaas tusaalihiis waxa weeye maa waaca ay maa abata waxay u sugnaaday lxaafi ibn xajar min axaadiian ah. ahaatay axaadiitaasoo fiiha yani dhexdeeda u ahaaday baynahu wa bayna اnabiyi sal اla alay slam casharatu rijaalin toba nin waqad waqaca litirmidiyi wاnasaa'iyi tirmidi ee nasaa'ina yani markaasi waxa u dhacay oo u wahuwa maa rawaahu tirmidiyu weeye fii fadli suurat ikhlaas waa xadika imaamu tirmidi uu soo wariyey oo ku saabsan suurat ikhlaas fadligeeda wa rawaahu nasaa'iyu fii kitaabi salaa can abi ayuub radia allahu canhu marfuucan xaal la kor yeelayo nebiga loo kor yeelayo xadiisku waxa weeye qul huwa allaahu axad suuraddaasi tacdilu ulu alqur'aan qur'aanka ulukiisa udhigmaysaa qaala wuxuu yidhi xaafid bnu xajar laa min isnaadi hada xadii xadiikaa sanadkiisa wa fiihi waxaa ku sugan ittau min ataabiciin taabibaakusuganmana taabici baa kala warinaya ita min ataabiciin baa kala warinaya ayib walilxaafid ibn xajar waxaa u sugnaaday juzun kitaab baa u sugnaaday jamaca fiihi uu ku aruuriyey caharaa axaadii toban xadii buu ku kulmiyey wasamaaha wuxuu ku magacaabay alcasharatu alcushaariya tobanka tobanleyda mid kastaba sanadkiisu uu tobannin yahay marka wuxuu bixiyey alcashara alcushaariyu u bixiyey toban tobanle ah qaala alxaafid alciraaqi wuxuu yidhi wa kaanat almusaawaatu musaawaatku waxay ahayd tuujadu mid la helo qadiiman xilli hore wa ama alyowm maanta fatumkinu way suurtoobaysaa musaawaadkii fii muطlaqi alcadad cadadkii oo la ilaaqay laa fii xadiiin bicaynihi yani markaa xadii cayntiisa markaasi kuma suurtoobayso nooca saddexaad waxa weyaan musaawa musaawaadku waxa weeyaan xaafid ibn xajar maala wuuda mutaakhir buu ahaa qarnigii sagaalaad buu ahaa tirmidi iyo nasaa'ina yani qarnigii afraad saddexaad meelahaasay ahaayeen raggaa marka alxaafid ibn xajar baa xadiidkaasi warinaya asagii nebi maxamed waxa udhexeeya calayhi salatu salaam waxaa udhexeeya toba nin tirmidi oo qarnigii saddexaad ahaa qarnigii afraad ahaa waxaa udhexeeya baynahu wa bayna الnabiyi sal اla alay slam hada alxadii toban nin marka yaa siman musaawaat yaa siman xaasma xajar iyo tirmidi iyo nasaai baa siman say u siman yihiin xadiikan markuu wariyo xaasma xajar uu yihado hebel baa ii sheegay suu u sii wado nabi maxamed sal ly slam toban buu ugu tegayaa tirmidi iyo nasaai oo ka horeeyeyna maxay musaawa way simeen hiy waa wahiy waxa weyaan an yastawiya inay simaan cadadu rijaali sanadi raawi raawiga sanadkiisa ragga ku sugan tiradooda ayaa wuxuu la simayaa maca sanadi axad اlmusanifiina musanifiinta mid ka mid ah sanadkooda miaalu ali waxa w ma waqaca lixaafid ibn xajar wuxuu u sugnaaday xaafid ibn xajar oo min axaadii ahaatay axaadiitaasoo fiihaa dhexdeeda uu ahaaday baynahu wa bayna الnabiy sal اl alay slam casharau rijaalin waqad waqaca litirmidiy wanasaai waxaa u dhacay oo u sugnaaday bi alcadad nafsihi tiradaasoo kale baa ayana u sugnaatay wa huwa maa rawahu tirmidiyu xadiidka marka xaafidna xajarna uu toban oogu tegay nebi maxamed sal alla alay wasalam tirmidi nasaa'ina toban yani oogu tegayaan waa xadiidkee wa huwa maa rawaahu tirmidiyu waa midka tirmidi uu soo wariyey fii fadli suurati alikhlaas uu ku soo wariyey wa rawaahu nasaa'iyu fii kitaabi salaah can abi ayuub radi allahu canhu marfuucan xaal nabiga loo koryeelaya qul huwa allahu axad taacadulu ulu alqur'aan xadiidkaas weeye qaala xaafidku wuxuu yidhi laa aclamu ma ogi isnaadan sanad adwaro ka dheer min isnaadi hada alxadii xadiikan sanadkiisa wa fiihi waxaa ku sugan sittatu min ataabiciin lix taabiciin baa ku sugan lix taabici baa ku sugan oo kala warinaya walilxaafid ibn xajar waxaa u sugnaaday juzun kitaab baa u sugnaaday waa kitaab yar yanii toban warqadoodoo kale taqriban meelahaaso kale ayay juz yidhaahdaan juskaasoo jamaca fiihi uu n kulmiyey oo ku aruuriyey casharata axaadii magacaabay alcasharaة اlcushaariya yani markaa tobanka xadii alcushaariya oo sanadkoodu dhammaan uu toban nin ka kooban yahay qaala xaafid alciraaq wuxuu yidhi wa kaanat almusaawaatu musaawaatku waxay ahayd tuujadu mid la helo qadiiman xilli horaa la heli jiray waayii horaa la heli jiray wa ama alyow maanta oo xaafid alciraaqi waa sheekhii xaafid maxaajir sheekhiisi weeye wa ama alyow maanta fa tumkinu waxay markaa ku suurtoobaysaa fii mutlaq alcadad tiro la ilaaqay xilligii hore waxaa la heli jiray buu sheekhu leeyahay bukhaari xadii uu nabi maxamed yani marka xadiis uu warinayo oo asagii nebi maxamed ay udhexayso calayhi salatu salaam dhowr nin oo markaa saddexda ama afar nin in la helo nin ka dambeeyey yani muddo ka dambeeyey oo marka asaguna xadiikaasi iyo asagii nebi maxamed saddex nin ay yani udhexayso wuxuu leeyahy marka maanta laakiin la heli may waa suurtagal in la helo bukhaari maalan xadii waxaa hadlaya ciraaqi wuxuu leeyahay in la helo waa suurtagal xadiid gaar adig kuu ah markaad ragga sanadkan tiriso inaad nabi maxamed ku gaadho maalan afar nin ayib bukhaarina muxuu ku gaaray afar nin sawaadix maha marka bukhaari xadiiska ku gaaray afarta waa xadiid gaar ah weeye adiguna waa mid gaar ah labay kale yihiin sawaadix maha laakiin xadiid mucayan ah in adiguna aad noqoto aar bukhaarina afar u noqdo wax suurtoobaya maaha laakiin mutlaqu alxadii waxaa laga yaabaa inaad hesho maalan xaafid ciraaqi oo kale iyo raggii la simnaa inay helaan yani markaa sanad ragga soo warinaya ay kooban yihiin afar nin oo kale waa xadii marka maalan iyagu marka ay warinayaan xadiika kale kaana aan ahayna waxaa soo warinaya bukhaari wuxuu ku gaarayaa nebi maxamed sal ala wasalam afar nin marka maxaa kala duwan axaadiistii baa kala duwan laakiin hal xadii in laisugu yimaado bukhaarina afar uu noqdo ibnu xajarna afar uu noqdo oo waxaan suurtoobaynin weeyaan marka culimadu maxay yidhahdeen wa kaanat ilmusaawaatu musaawaatku waxay ahayd tuujadu mid la helo qadiiman xilligii hore way suurtoobaysa waayo wakhtigii baa dhowaa zamankii baa isu dhowaa wa ama alyowm maanta isagu marka wuxuu joogaa qarnigii sideedaad buu joogaa fa tumkinu waxay suurtagal ku tahay in la simo oo bukhaari iyo nasaa'i iyo tirmidi aad la simanto fii mutlaq alcadad tiro la ilaaqay oo maxay tahay in la yidhahdo ciraaqi iyo nebi maxamed sal ly slam xadiidkaas afar nin baa udhexeeya bukhaari iyo nebi maxamed xadiidkaasi afar nin baa udhexeeya laakiin isku xadiid maahan nin kasta waa xadiid madax bannaan weeye tumkinu waxay ku suurtoobaysaa fii mutlaq alcadad tiro la ilaaqay oo markaasi laa fii xadiiin bicaynihi xadii muayana kuma suurtoobayso xadii mucayana ma suurtoobayso maadaama bukhaari iyo maala xaafid ibn xajar oo kale ay u dhaxayso yani qarnigii saddexaad iyo qarnigii sagaalaad aad bay u kala fog yihiin shan qarni baa u dhaxaysa taqriiban marka xadii uu bukhaari ku warinay saddex nin adiguna inaad ku wari saddex nin uu xaafid ibn ku wariyo waxaan suurtoobayn wey laakiin in la helo waa suurtagal xaafidku xadii madax bannaan inuu helo oo saddex ku gaaray ama afar ku gaarayo xadii kalena in la helo oo bukhaari uu ku gaarayo afar ama saddex marka waxa la ohanaya musaawaad baa la helay baa la ohanaya musaawaad lakin hadihi musawa fi xadiiin waaxid laa fi xadiiayn wuxuu sheekhu le raximah llah fayakunu raawi almusaafaxatu afan alraabicatu almusaafaxatu nooca afraad waxaa weeyaan musaaaxo wahiy musaafaxadu waxaa weeyaan an yastawiya waa inay simaan isnaadu raawi raawiga sanadkiisa cadadan xagga tirada maca isnaadi tilmiidi axad اlmusanifiin musanifiinta yani markaasi mid ka mida ardaygiisa sanadkiisa waa inuu la simaa fayakuunu raawi raawigu wuxuu ahaanaya kaannahu laqiya almusanifa inuu la kulma musanifkii oo kale warawaa canhu ka wariyey wa sumiyat bidalika saasaa lagu magacaabay lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dureertay bilmusaafaxati gacanqaad ay isgacan qaadaan bayna man talaaqayaa cidda markaasi nisbiga yani anwaacda nisbiga waxa weeyaan almusaafaxa weeye musaafaxa waxaa weeyaan yani arday ka mida maalan bukhaari ardaydiisa ka soo qaada muslim oo kale muslim waa ardaygii bukhaari xadii baa wuxuu ku gaaraya nabi maxamed sal alla alay wasalam toban nin soo waadix maha toban nin xaafid ibnu xajar ayaa wuxuu ku gaaraya asaguna tobankiioo kale marka yaa siman xaafid bn iyo ardaygii bukhaari baa siman marka musaafaxa loo bixiyey musaafaxa maxaa loogu bixiyey yani ninkan ardaygani ninkan xadiidka ku gaaraya maala xaafidka kale oo xadiiska ku gaaraya baynahu wa bayna nabiyi toban ay tahay wuxuu la siman yahay ardaygii bukhaari buu la siman yahay soo waadix maaha mar hadduu la siman yahay waxay ka dhigan tahay xaafid bn xajar kaanahu saafaxa albukhaariya bukhaari inuu salaamay oo gacan qaaday limaada lanna ardaygiisii buu la siman yahay ardaygiisii ayuu la siman yahay mar haddii sheekha sheekh ardaygiisii haddaad la simato maa waxay noqonaysaa adiguna kaanaka inaad arday u tahay sheekhan oo kaleod la kulantay ood salaantay oo kale ka dhiganta waa ila markaasi yuusan la kulminba laakiin waa istilaax culimmadu ay u bixiyeen weeyaan almusaafaxatu wahiya musaafaxadu an yastawiya waa inay simaan isnaadu raawi raawi sanadkiis xaafid o an yastawiya waa inay simaan isnaadu raawi raawi sanadkiisa cadadan xagga tirada wuxuu la simayaa maca isnaadi tilmiidi axad almusanifiin musanifiinta mid ka mida ardaygooda sanadkiisu la simaya waa muslim oo kale maalan nebi maxamed wuxuu ku gaaray toban xaafidkana wuxuu ku gaaray toban fayakuunu raawi raawigu wuxuu noqonaya sida xaafidkao kale weeyaane kaannahu laqi inuu la kulmay almusanifa musanif inuu la kulmay oo warawaa canhu uu ka wariyey maxaan oga dhigaynaa kaanahu laqya lanna muxuu la siman yahay kii wax ka qaatay buu la siman yahay mar hadduu la siman yahay kii wax ka qaatay sheekha asaguna kaanahu inuu ka qaatay oo kale ayaa laga soo qaadaya warawa wasumiyat bidalika arrinkaa waxaa lagu magacaabay wa bidalika magacaas musaafaxa loo bixiyey lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dureertay bilmusaafaxati isgacanqaad ay isgacan qaadaan bayna man talaaqayaa cidda kulanta riwaayat alaqraani walmudabbaj wuxuu ku saabsan yahay kuwa markaaskii isku faca ah riwaayada ay kala warinayaan iyo walmudabaj midka loo yaqaano mudabaj yani markaas riwaayadiisa riwaayat alaqraani alqariinaani humaa almutaqaaribaani waa kuwa isku dhow waxay isaga dhow yihiin fi sini da'da walahdi qaadashada laga qaatay can almashaayikh almashaayikh baa inoo qoran lakin waa al mashaayikh bilya weeyaan walahdi can almashaayikh alqarinaani humaa almutaqaaribaani waa kuwa isku dhow fi sinni xagga da'da walahdi qaadasho ay ka qaataan almashaa'ikh culimmada wa riwaayat alaqraan hiya an yarwiya waa inuu wariyaa an yarwiya qariinun nin qariin ah oo markaa fac ah waa inuu ka wariyaa can qariinii ka isku faca ahaayeen oo isku dhigmayeen dhiggiisa waa inuu ka wariyaa ka riwaayat alacmash waa sida acmash inuu ka wariyo kale can taymi sulaymaan ataymi inuu ka wariyo kale almudabaj mudabaj muxuu yihi bifatxi daali mudabaj almuhmala daalkaan dhibicda lahayn wa tashdiid ilbaai almuwaxada bada dhibicda leh in la shido mudabaj ma'huudun waxaa laga soo qaatay min dibaajatay alwajhi wejiga labadiisa dhinac wahumaa diibaajitaanku waxaa weeyaan alkhadaani waa labada dhamman weeyaan labada dhamman weya maxaa loogu magacaabay litasaawiihimaa wa taqaabulihima way siman yihiinoo waa iska soo horjeedaan sida markaas khadaynka ay u siman yihiin ayay labadan qofna u siman yihiin wa huwa mudabajku isilaaxan ay filisila xagga isilaaxa waxa weye an yarwiya qariinaani laba markaa isku faca inay wariyaan kullun minhuma mid kastoo ka mid a ah, can alaakhari kan kale uu ka wariyo ka riwaayati um lmuminiina caaisha waa sida inay ka wariso um lmuminiin caaisha inay ka wariso wey eh, afwan ka riwaayati um lmuminiin caaisha can abi hurayra inay ka wariso weye wa riwaayatuhu canha asaguna inuu ka wariyo wey lanna way siman yihiin waa saxaabadii wa ka riwaayati maalik wlawsaaci waa werinta maalik iyo awsaaci ay kala wariyeen wa riwaayatu axmed ibnu xambal wa cali bni madiini riwaayaday kala wariyeen way axmed yani markaa cali ibni madiini kullun mid kastaba can ilaakhari ka kalu ka warinaya oo maalik awsaaci buu ka warinaya awsaacina maalik buu ka warinaya axmed wuxuu ka warinayaa cali ibni ka khaasan yahay mulaan xaalu yahay min alaqraani araanka riwaayat aqraan waxaa ka khaasan mudabajka see uga khaasan yahay lanna mudabajku waxaa shari ah waa inay kala wariyaan caaisha waa inay ka warisaa abu hurayra abu hurayra waa inuu ka wariyaa caaisha mudabaj baa laodhanaya wamaa rawaa kullu qariina can akhiih mudabajun facrifu xaqan wantakhi waa nagii soo marnay ayib qariinaanku maxay noqonayaan waa laba ninoo kala warinaya n marka waa laba arday midkood baa mid kale ka warinaya laakiin n maala caaisha waxay ka warinaysaa abu hurayra laakiin abu hurayra yarwi can caaisha kaasoo kale marka maxa la ohanaya aqraan baa la odhanaya mudabaj waxaa shardi inay kala wariyaan labadani aqraanna midkood baa mid kale ka warinaya laakiin kan kale kama warinaya asagu farqigaasa marka udhexeeya marka eh, waynay yihiin kuwa markaa isku dhow xagga da'da iyo inay wax ka qaateen yani markaasi ee culimmada waa inay isku dhow yihiin wa riwaayat alaqraani alqariinaani huma almutaqaaribaan waa kuwa isku dhow fi sinna xagga da'da walahdi qaadashada ay ka qaateen cala almashaayikh bilyaa in la akhriyo weeyaan qaar ba waxay yidhahdaan yani mashaa'ikh oo la yidhaahdo hamse la akhriyo waa laxni marka waxay yidhahdeen man hamaza mashaayikhana hamaznaahu yani qofka almashaayikh tahmiiziya bmacnaa hamse ku dara hamanaahu ay awjacnaahu darban ya waan xamuujinayna ninkaas maadaama haladka uu la yimid wariwaayat laqraani hiya waxa weye an yarwiya inuu wariyo qariin wa inuu wariyaa can qariinihi kii markaasi ay sinaayeen ka riwaayat alacmashi waa sida acmash inuu ka wariyo sulaymaan ibnu mihraan weeyaane can taymi can sulaymaan ataymi inuu ka wariyo weye wlmudabaju mudabajna bifatxi daali lmuhmalati watashdiid ilbaa'i almuwaxada maakhudun waxaa laga soo qaatay min dibaajatay alwajhi wahumaa diibaajitaanku waxa weye alkhadaani labada dhaban weeyaan maxaa loogu bixiyey litasaawiihimaa way siman yihiin wa taqaabulihima way iska soo horjeedaan labada shasina way siman yihiin maadaama ay siman yihiin oo isku arday ay yihiin saasaa loogu magacaabay mudabaj wa huwa mudabajku isilaaxan ay filistilaax an yarwiya wa inuu wariyaa alqariinaani labadii markaasi sinaa kullu minhuma mid kastoo ka mida can alaakari kan kale waa inuu ka wariyaa ka riwaayati um muminiin caaisha radi alahu canha waa inay ka wariso can abi hurayra ay riwaayatu abi hurayra canha can caaisha wariwaayatu malik wlawsaaci wariwaayatu axmed ibnu xambal wacali bn madini kulun can alaakhar midba kan kalu ka warinayaan wlmudabaju mudabajku ahasu wuxuu ka khaasan yahay mulaqan xaaluu yahay min alaqraani aqraanka asaga ka khaasan isagoo ka khaasan yahay lanna mudabajku waa inay wa min fawaaidi macrifati hada nawci nawcan in la barto fawaaidda laga helaya waxaa ka mid ah almnu in laga aamin helo in laga aamin noqdo min an yudanna in loo maleeyo ziyaadatun ziyaado kaa'inatun fi sanadi sanadka inay ku sugan tahay aw yudanna loo maleeyo ibdaalu can can in markaa lagu bedelay bilwaawow lagu bedelay fawaaidda waxaa ka mida laga helayo in markaas loo maleeyo sanadka inay ziyaado ku sugan marka la arko abu hurayrata can caaishata can الnabiy sal اllah alay wasalam qofkaan aqoonin fannigan muxuuse odhanaya meesha yaa dheeraad ku ah markii la arko abu hurayrata can caaishata can الnabiy muxuuse odhanaya waxaa dheeraad ah caaisha waa dheeraad abu hurayra can الnabiy buu ahaa asalku soo waadix maa ayib taasi marka waa laga ammaan helaya qofka yaqaana wuxuu odhanaya way dhici kartaa oo waa riwaayatu alaqraan oo inuu abu hureyre caaisha ka wariyo ama caaisha abu hureyre ka wariso oo markaa nabiga laga sii wariyo way dhici kartaa qofki laakiin aan baran wuxuu is odhanayaa markuu arko abu eh, hureyre caaisha ka warinaya caaisha waa dheeraado waa zaa'id abu hureyre toos buu nabiga oga warinayay caaisha marka dheeraada ka saar marka sanadka saasuu odhanaya ayib waxaa kaloo ka mid a fawaaidda laga helayo inaan loo malaynin meesha ah eh, maalik can alawsaaci marka la arko ama abu hurayrata can caaisha marka la arko inaan loo malaynin asalku inuu ahaa abuu hurayrata wa caaishata can اnebiy way isku cadfanaayeen inaan saa loo malaynin maadaama ay siman yihiin yani marka abu hurayra iyo caaisha oo laba saxaabe ay yihiin inaan loo malaynin labadooda isku lamaan oo wada socda baa waxay wax ka warinayaan nebi maxamed sal alay slam markaad ogaato iyagoo can wax kale warinaya waxaad ogaanaysaa inay tahay riwaayatu esh riwaayatu alaqraan oo ay tahay can abi hurayrata can caaishata can الnabiyi sax inay tahay ayaad ogaanaysaa marka inaan la moodin cantan inay ahayd caaishatu wa abu hurayrata can الnabiyi sal اllah alيه wasalam wa min fawaa'idi macrifati hada nawc waxaa ka mid alamnu in laga aamin helo min an yudanna in loo maleeyo ziyaadatun kaa'ina fi sanad inay sanadka ziyaado ku sugan tahay oo qofkan laga warinayo inuu dheeraad yahay ow yudanna loo maleeyo ibdaalu can can in lagu bedelay bilwaawi oo meeshu markor wow isku cadfanaayeen wowga baanta laga saara can lagu bedelay inaan sidaa la moodin ayaa laga faa'iidaya riwaayat alakaabiri can alasaakiri wa caksu daalik hada maxalu halkan waxay kaga hadlayaan labada sheekh akaabirtii oo ka warinaysa asaakhirtii kuwii waaweynaa ayaa waxay ka warinayaan kuwii yaryaraa iyo caksu daalik cagsigiisa oo muxuu noqonayaa riwaayat alasaakiri can alakaabir riwaayat alakaabiri can alasaakir hiya waxaa weeyaan hiya waxa weeyaan riwaayatu shaksi shaksigu inuu ka wariyo canman duunahu cid ka hoosaysa fi sinni xagga da'da aw fi lcilmi xagga cilmiga waalxifdi iyo xagga xifdiga ka riwaayati maxamed ibni shihaab azuhri wuxuu ka warinaya can maalik isagaa ka weyn uhri baa weyn maalik buu ka warinaya wa riwaayatu maalik can cabdilahi bni dinaar waa maalik inuu ka wariyo cabdullahi bnu dinaar wa min hada nawci noocan waxaa ka mid ah riwaayatu alakaabir can asaakir waxaa ka mid ah riwaayatu saxaabati saxaabadu inay ka wariyeen can itaabicina taabiciinta saxaabiba wuxuu ka warinaya taabici wadalika riwaayat alcabaadilati waa cabaadiladu inay ka wariyeen oo kale wahayrihim iyo hayrkooda can kacbi alaxbaar wa riwaayat alaaabbaa'i waa sida aabbayaashu inay ka wariyaan oo kale can abnaa'i carruurtooda yani riwaayat alakaabir can asaakir waa iska shay iska macruufa oo qofkii weynaa xagga dada ku weynaa ama agga cilmiga ku weynaa ama agga xifdiga ku weynaa inuu ka wariyo mid ka dayar ama ka cilmiyar ama ka xifdiyar noocaa marka waxaa soo gudagelaya saxaabadu inay ka wariyeen taabiciinta ayaa markaas soo gudagelaysa riwaayat alakaabir can asaakir sida cabaadiladu alcabaadila waa afartii cabdulaahi ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo ibnu camar iyo ibnu zubayr abnaau cabaasin wa camrin wa cumar wabnu zubayrin hum alcabaadila اlgurar yani waa ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ibnu camar iyo ibnu zubayr afartaas waxaa loo yaqaan alcabaadila keligoodna ma ahan saxaabada ragga magacaas yani marka lagu magacaabo sida imaamu suyuud uu soo naqlinaya wuxuu odhanayaa ragga cabdulahi lagu magacaabo saxaabada ka mida waxaa weeyaan waa laakiin raggan ayaa markaasi ku caanbaxay kacbulaxbaar bay wax ka warin jireen marka kacbulaxbaar asagu waa taabici xilligii abibakar buu soo islaamay magaalada madiinana xilligii cumar bn khaaab buu yimid marka wuxuu wax ka yaqaanay diimihii hore oo wuxuu ahaa min culama alyahuud buu ahaa min culamaai alyahuud ayuu ahaa kadibna wuu soo islaamay asalkiisu waa min ahli yaman marka cumrigiisuna waa dheeraaday oo boqol iyo afar sano ayuu ku dhintay marka cabaadiladaasi waxay ka warin jireen akhbaartii yani markaas ummadihii hore ayay ka warin jireen marka waxay soo gudagelaysaa riwaayat alakaabiri can alasaaqir bay soo gudagelaysaa waxaa kaloo soo gudagelaya riwaayat alakaabir can alasaaqir aabbuhu inuu ka wariyo inankiisa way soo gudagelaysaa wa min fawaa'idi macrifati hada nawc nowcan in la barto fawaa'iddiisa waxaa ka mid a ah, alamnu in laga ammaan helo min an yudanna alqalbu fi sanad min an yudanna in loo maleeyo alqalbu qalbi iyo markaasi inuu markaas isrogay fi sanad sanadka inuu ku sugan yahay qalbi lianna alcaadata caadadu jarad waxay ku dureertay biriwaayati alasaaqir can alakaabir bay ku dureertay wa riwaayat alasaaqiri can alakaabir hiya riwaayatu shaksi waa shaksigu inuu ka wariyo canman fawqa cid ka sarraysa fi sinni xagga dada kaga sarraysa aw fi lcilmi cilmiga kaga sarraysa walxifdi xifdiga kaga sarraysa wa hiya ariiqatu lmasluuqa waa ariiqada la qaado wa min hada nooc waxaa ka mid ah riwaayat labnaa'i inay caruurtu ka wariyaan can aabbaay aabbayaasha ka wariyaan walaabba aabbayaashuna ay ka wariyaan can ajdaadi awowayaasha fawaaidda laga helaya waxaa ka mid ah inaan loo malaynin sanadku inuu qalbi ku sugan yahy manaa isdaba maray oo haddaad aragto yani maalan eh, cabdullahi ibnu cabbaas can kacb alaxbaar haddaad aragto ha oran qalbi baa dhacayoo kacb alaxbaar waa taabici marka asalku wuxuu ahaa can kacb alaxbaar can ibnu cabbaas ha odhan yani waa suurtoobi kartaa anna waxay noqonaysa min baabi riwaayatu alakaabir can asaaqir bay noqonaysaa fawaaidda laga helayo ayaa marka waxaa ka mid a arrinkaas lianna caadadu waxay ku dureertay inay asaaqirtu ka wariyaan akaabirta riwaayat alasaaqir can alakaabir yani waxa weeyaan in shakhsigu uu ka wariyo riwaayat alasaaqir waa tii hore cagsigeeda weeye asaaqirtu inay akaabir ka wariyaan waa shakhsigu inuu ka wariyo cid marka asaga ka sarraysa da'da ama xagga cilmiga ama xagga xifdiga waana oo daa'iman ardaygu uu ka hooseeyaa sheekhiisa idan yarwi canhu inanku wuu ka hooseeya aabbihii yarwi canhu wahaakada waxaa ka mid a ah noocan soo gudagelaya caruurtu inay ka wariyaan aabbayaashood noocan ay soo gudagelayaan waxaa kaloo soo gudagelaya aabbayaashu inay ka wariyaan ajdaada waxay arkaysaa fulaanun maala camar bnu shucayb can abiihi can jaddihi bahz bnu xakiim can abiihi can jaddihi marka wuxuu ku yimid sanadkaas sidii la yaqaanay oo mid kastaba wuxuu ka warinaya kii ka sarreeyey asaabiqu walaaxiqu hada maxalu halkanna wuxuu kaga hadlayaa culimmadu ay kaga hadlayaan asaabiq walaaxiq waxa la yidhaahdo asaabiq walaaxiq huwa waxaa weeye an yashtarika raawiyaani laba raawi waa inay wadaagaan mutaqadimun mid horreeyey iyo mutaakhirun mid dembeeyey mowtan xagga geerida fi riwaayati werinta waa inay n ku wadaagaan can shaykhin waaxidin hal sheekh ay wax ka wada warinayaan maca atabaacudi ayadoo markaasi tabaacud iyo fogaansho uu udhexeeyo bayna wafaatayhimaa dhimashadooda wa min amilatihi waxaa ka mid ah abulcabaas asaraaj shaykhu bukhaari wa muslim bukhaari iyo muslim baa wax ka wariya rawaa canhu waxaa wax ka wariyey albuhaariyu bukhaari baa wax ka wariyey waa sheekhiisii wa abulxusein alkhafaaf abulxusein alkhafaafna waxbuu ka wariyey naxwu miatin waarbaciina sana boqol iyo afartan sano yani qadar in la eg lianna albukhaariya bukhaari tuufiya caam yani wuxuu dhintay ita hamsiin wa miatayn sanadka laba boqol lix iyo kontonkii buu dhintay wlkhafaafu khafaafna caam aaaa aw arbaca aw amsa wa tisciin wa alaamia yacni saddex boqol saddexiyo sagaashankii ama afariyo sagaashankii ama sida laakiin raajix waxaa weeyaan saddex boqol saddexiy sagaashankii wey midda yani u hormariyey ayib asaabiq walaaxiq wuxuu noqonayaa sheekh ayaa waxaa wadaagaya laba arday ee wax ka warinaya labadii arday ayaa markaasi muddo dheer baa u dhaxaynaysa xagga dhimashada maalan haddaan soo dhoweyno adigoo arday ah oo hadda wax baranaya ayaa nin weyn wax kaa wariyey in maalan cumrigiisu uu yahay siddeean sano ayaa kitaab kaa dhigtay kitaabaad u dhigtay ninka odaygaha wuu dhintay odaygaasi adaa sheekh waa soo wuu dhintay ninkaasi adigu waa noolaatay marka uu kaa qaadanayay ibnu ishriin baad ahayd cumrigaagii baa dheeraaday oo boqol sanaad gaadhay boqol sano kadib baa waxaa wax kaa qaatay arday kale sawaadix maahan ayib ninkaa odaygii xilliga hore kaa qaatay oo dhintay iyo kan xilligan dambe kaa qaatay maxaa udhexeeya masaafa baciida soo maha waxaa loo yaqaanaa asaabiqu wallaaxiq asaabiq waa kee waa kii kaa qaatay umruka kam ishriin dayib kan adoo maraya boqolla kaa qaatayna muxuu noqonayaa laaxiq buu noqonayaa marka asaabiq wallaaxiq noocaasa loo jeedaa marka bukhaari iyo abulxusein alkhafaaf waxay wax ka wada warinayaan abulcabaas asaraaj marka abulcabaas asaraaj bukhaari baa wax ka qaatay bukhaari wuu dhintay xilli dambe waxaa wax ka qaatay abulxusein alkhafaaf xilli dambe marka waxaa udhexaysay bukhaari xilligii uu dhintay oo ardaygii hore ahaa iyo ardaygan dambe oo ah abulxusein alkhafaaf waxaa u dhexeeya boqoliyo afartan sano ku dhowaad bal hadda eeg adiguba bukhaari wuxuu dhintay abookonton iyo lixdii buu dhintay sheekhanna wuxuu dhintay saddex boqol saddexiyo sagaashankii waxaa u dhexeeya marka boqol sagaal iyo soddon sano ayaa udhexaysa dhimashadooda marka kan dambana wuxuu noqonaya bukhaarina wuxuu noqonaya saabi ninka dambena wuxuu noqonaya abulxusein alkhafaafna wuxuu noqonaya allaaxiq buu noqonaya wa waxaa ka mid ah alimaam malik rawaa canhu waxaa ka wariyey azuhriyu zuhri baa ka wariyey wa tuufiya waa la oofsaday sanad ayuu markaa zuhri dhintay wa axmed ibn ismaaciil asahmi tuufiyasna wuxuu dhintay sanad wa bayna wafaatayhima dhimashadu waxaa udhexaysay maalik yani markaasi oo arday ah zuhri oo markaa nin weyn ah zuhri oo nin weyn ah baa wuxuu wax ka qaatay maalik oo markaa nin yar ah soo waadix haddaba zuhri wuu dhintay xilli dambe ayaa maalik waxaa wax ka qaatay axmed ibnu ismaaciil asahmi axmed ibnu ismaaciil asahmina wuxuu dhintay marka zuhri wuxuu dhintay kii sahmigana wuxuu dhintay kii idan waxaa u dhexeeya xagga dhimashada boqol iyo shan iyo udhexaysa marka zuhri wuxuu noqonayaa ardayga horeo uhri ka qaatay maalik muxuu noqonaya saabiq buu noqonaya ninkan dambe sahmina muxuu noqonaya laaxiq buu noqonaya wuxuu sheekhu raximah اllah wa min fawaa'idi macrifati hada nooc nowcani fawaa'iddiisa in la barto fawaa'idda laga helaya waxaa ka mid ah almnu in laga aamin noqdo min an yudanna in loo maleeyo inqiaacu sanadi lmutaakhiri ninkan mutaakhirkaa sanadkiisu inuu inqiaac ku jiro oo maalan ardaygii kaa wariyey oo wax kaa qaatay boqol sano kadib markii ardaygaa dambe oo xilligaa dambe wax kaa qaadanaya hadduu yidhaahdo sheekhan aan wax ka qaatay waxaa wax ka qaatay nin dhintay boqol sano ka hor maxaa las odhanayaa macquul maahan nin boqol sano ka hor dhintay iyo adigu inaad ku kulantaan sheekhani macquul maaha ina halkaas cid baa idin dhexaysa sawaalix maaha marka sakti inuu jiro ayaa la moodayaa laakiin way dhici kartaa waxay noqonaysaa riwaayat asaabiqi wallaaxiq bay noqonaysaa ayb min fawaaidi macrifati hada nawci nowcan in la barto fawaaidsa waxaa ka mid ah almnu in laga aamin noqdo min an yudanna in loo maleeyo inqiaacu sanadi mutaakhiri kan dambe waa laaxiqa weeyaane sanadkiisu inuu looga malaynaya waa markii la yidhaahdo wuxuu ninkan mutaakhirkaa riwaaye la wadaagay nin dhintay boqol sano ka hor buu la wadaagay yuu kala wadaagay sheekh hebel buu kala wadaagay dhankaas ayuu markaa labsigu ka imaanaya almuhmalu hada maxaluh almuhmalu muhmal waxa weeye an yarwiya raawi raawigu inuu wariyo can shaykhayni laba sheekh inuu wax ka wariyo shaykhaynkaasoo muttafiqayni iswaafaqsan filismi xagga magaca aw filismi wasmi labi iska waafaqsan magaca iyo magaca aabba wanaxwi dalika iyo kuwa wax la a ah. walam yumayazaa oo marka aan lagu kala soocin bima yakhusu kula waaxidin minhumaa wax gaar ku ah ama khasisaya mid kastoo ka mid a ah. fain kaana shaykhaani hadday yihiin labada sheekh iqatayn laba iqa hadday yihiin lam tadura ma dhibayso aljahaalatu jahaaladu inaan aqoon loo lahayn bihimaa labadaas min dalika waxaa ka mid ah maa waqaca lilbukhaariyi wxuu u dhacay oo u sugnaaday bukhaari min riwaayati can axmed inuu axmed ka wariyey axmedkaasna wuxuu ka warinayaa can cabdilahi bni wahab fahuwa ima axmadun bukhaariga axmedku ka warinayo ima axmed ibnu saalax almisri inuu yahay aw axmed ibnu ciisa wakilaahuma iqatun labadu waa wain kaana axaduma iqatan midkood hadduu iqa yahay walaakharu kan kalena daciifan daciif uu yahay darat walam yumayaza aan la kala soocin darat iljahaalatu jahaaladii markaasi dhib bay keensanaysaa aqoon darradii naxwu sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaani wey wa huwa iqatun wa sulaymaan ibnu daawuud alyamaami wa huwa daciif weeyaan almuhmal wuxuu noqonayaa almuhmal waa kii la ihmaaliyey bimacnaa magaciisii lama axmed baa laskii ama maxamed ama cali marka magacaas waa lala wadaagaya dad fara badan baa la wadaagaya dad fara badan ayaa la wadaagaya marka lama caddayn oo lama soocin dadkii la magac ahaa lagama soocin ayib haddaba raawi ayaa wuxuu wax ka warinayaa nin noocaas ah oo markaa muhmal ah oo aan markaa laga soocin kuwii la midka ahaa ninkaasi nin kalu ku qaldamaya labadaa ninoo isku aldamaya labadu hadday iqa yihiin wax dhiba markaasi jahaaladaasi jaahil laga yahay ninka uu yahay ninkan wax ka warinayo wax dhiba keensan mayso waa sida imaam eh, albuhaari raximah llahu tacaala wuxuu wax ka wariyey axmed in layahy axmed axmedkaa labuu aqbali karaa inuu yahay axmed ibnu saalix almisri ama axmed ibnu ciisa labaduba waa iqo laakiin marka wax ka warinaya waxa la odhanaya can axmed talo axmedkaasi waa kee haddii aan la cadayn oo aan la sheegin la garan maya ka u yahay laakiin labadaba maxay yihiin labada sheekhba waa laba ninoo iqa ah weeye kii laga soo qaadaba xadiiku waa aabit lianna waa iqo soo waadix maaha mar haddii labada nino isku qaldamay labaduba iqo ay yihiin xadiidka wax dhiba u keeni mayso laakiin labaduba ama midkood hadduu daciif yahay midkood baa daciif ah jahaaladii markaasi dhibbay keensanaysa sida tusaale waxaa weeyaan sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaani waa nin iqa ah sulaymaan ibnu daawuud alyamaami waa nin daciif ah marka ninbaa wuxuu wax ka wariyey can sulaymaan ibnu daawuud la garan mayo marka ma daciifkiiba mase waa iqadii taasoo kale marka xadiidka way dhaawacaysaa ilaa la ogaadana waa laga tawaqufaya almuhmalu an yarwiya raawi raawi waa inuu wariya can sheykhayn laba sheekh raawi inuu ka wariyo labadaa raawi oo muttafiqayn iswaafaqsan filismi aw fi wasmi labi wanaxwi dalika iyo kaa wax la ah sida kunyadii iyo laqabkii wax la ah walam yumayazaa marka aan la kala soocin bima yakhusu kula waaxidin minhuma wax khaas u ah mid kasto ayaa ka mid ah fain kaana shaykhaani hadday yihiin labada sheekh iqatayn laba iqo lam tadura aljahaalatu bihima yani markaa in jaahil laga yahay dhib u geysan mayso o dalika waxaa ka mid ah maa waqaca lilbukhaariy wuxuu u sugnaaday bukhaari oo min riwaayatihi oo uga sugnaaday werinta uu ka warinaya can axmed can ibni wahab fa huwa axmedka wax ka warinaya bukhaari ima axmed ibnu saalix almisri aw axmed ibnu ciisa wa labaduba iqatun iqa weeye wain kaana axaduhumaa iqatan hadduu midkood iqa yahay walaakharu kan kalena daciifan uu yahay darat iljahaalatu jahaaladii markaa dhib bay keensanaysaa naxwu sulaymaan ibnu daawuud weye alkhawlaani wahuwa iqatun weeye wa sulaymaan ibnu daawuud alyamaani wahuwa daciifun weeye walfarqu bayna almuhmali walmubham maxaa farqi udhexeeya mubham iyo muhmal ana almuhmala muhmalku dukira smuhu magaciisi baa la sheegay maca alishtibaahi laakiin cid kaluu ku dhehgelmaya walmubham mubham lam yudkar lama sheegin ismuhu magaciisi lama sheegin lam yudkar ismuhu magaciisi lama sheegin bimacnaa mid waxaa la odhanaya rajulun can rajulin can imra'atin baa la odhanaya laa yudraa rajulkan iyo imra'adan la garan mayo midna man hada muxamed magacii waa la sheegay laakiin ciddii asaga u ekayd ayaan laga soocin marka farqigaas ayaa udhexaynaya kanaan ku darayna man xadaa wanasya hada maxalu wuxuu ku saabsan yahay kii xadii sheegay haddana ilaawey man xadaa wanasya man xadaa wanasya huwa an yunkira shaykhu shaykhu waa inuu dafiraa riwaayata maa xadaa riwaayata maa shay inuu wariyey xadaa bihi uu markaasi riwaayata maa shay warintiisa xadaa bihi uu ka sheegay tilmiiduhu ardaygiisa canhu xaggiisa wa xukmu dalika arrinkaas wa xukmu dalika almarwiyi kaa la wariyey xukumkiisu wuxuu noqonayaa alraddu in la radiyo goorma in ankarahu shaykhu shaykhii hadduu dafiro weeye calaa sabiili qaci si jasmi ah walyaqiin hubaal kaan yaquula inuu yidhaahdo maa xadatuhu bidalika arrinka anigu ooma sheegin ow yakdibu calaya been buu iga sheegayaa oo igu been abuuranaya aw naxu dalik walaa yakuunu raddu raddigu ma noqonayo qaadaxan mid dhaawacaya fii cadaalati waaxidin minhuma mid kastoo ayaa ka mid ah cadaaladiisa id laysa axaduhumaa midkood muusan ahaanin awlaa mid kaga habboon biacani durid in wax laga sheego min alaakhari kan kale ayib wain ankarahu hadduu dafiro calaa sabiili taradudi shaki washaki kaan yaquula inuu yidhahdo laa adkuru ma xasuusanayo aw laa acrifu ma garanayo aw naxwu daalika fayuqbalu waa la aqbalayaa almarwiyu xadiidkii la soo wariyey waa la maxmuulan xaal lagu xambaarayo calaa nisyaani shaykhi shaykhu inuu ilaaway wa tadakuri tilmiidi ardaygan uu xusuustay idilmubitu idaamaha waa id wey idilmubitu kan wax sugaya waa ardaygiiye aljaazimi oo jasminaya muqadaman waxaa laga hormarinaya cala anaafiyi kan diidan oo nafyinayo sheekhii ah almutaradid ee shakisan ayib weli daaruqudniy daaruqudni waxaa u sugnaaday fii hada nawci noocan baaba man xadaa wanasya waxaa u sugnaaday eh, musanafun kitaab la qoray oo samahu ku magacaabay man xadaa wanasya miaalu alia arrinkaa tusaalis waxa weeyaan maa rawaahu abu daawuuda wاtirmidiyu min xadiii sahl ibni abi saalix can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan xaal nabiga loo koryeelayo fii qisat shaahid walyamiin xadiiku wuxuu ahaa qadaa biyamiinin washaahid ana nabiya sal slam qadaa biyamiinin washaahid ayuu aha xadiiku qaala cabdilcasiiz ibnu muxamed adaraawardi sheekhaas wuxuu yidhi xadaanii bihi xadiikan waxaa ii sheegay rabiica ibn abi cabdiraxmaan waa rabiicat ra'yi waa shaykhu maalik weeye can suhaylin suhayl ibn abi saalix buu iga sheegay falaqiitu cabdilcasiis wuxuu yidhi waxaan la kulmay suhaylan baan la kulmay fasa'altuhu canhu xadiidkii baan weydiiyey ayib eh, fasa'altu waan weydiiyey hu oo markaasi rabiica ah ee eh, suhayl ah canhu xadiidkii baan weydiiyey falam yacrifhu muusan garan faqultu waxaan idhi xadaanii ii sheegay rabiica ayaa ii sheegay canka xaggaagu iga kaa sheegay bikadaa yani waxaas xadiidkaas fa saara suhaylun suhayl wuxuu ahaaday bacda dalika intaa kadib yaquulu mid yidhaahda xadaanii cabdalcaiiz cabdilcaiiz baa ii sheegay can rabiicata rabiicuu iiga sheegay canii rabiicana anuu iga sii warinayaa anii xadatu inaa anigu u sheegay can abii ayaana ka dhacsan can abii can abi hurayrata radia allaahu canhu marfuucan bikada ayb bawman xadia wanasiya wuxuu noqonayaa sheekh baa xadii sheegaya arday buu xadii u sheegaya xadiikiiu marka ilaawaya inuu ardaygan u sheegay ayuu ilaawaya ardaygaa marka xasuusanaya markii loo sheega xadiikaas oo la yihado xadiikaasa lagaa wariyey laba mid weeyaan inuu jasmiye oo yidhaahdo kumaan sheegin been baad iga sheegaysaa iyo inuu yidhaahdo ma hubo shaki baa igaga sugan midda hore haduu jasmiye uu yidhaahdo kumaan sheegina been baad iga sheegaysaa waad igu been abuuranaysaa xadiikaasi lama aqbalayo waa la radinaya xadiikaasi ayib haddii laakiin uu shaki yani ku radiyo oo uu yidhahdo ma hubo ma xasuusto xaalka noocaasa waa la aqbalaya lianna waxaa la yidhahdaa man xafida xujatun cala man lam yaxfad qofka wax qaybaa yani waxa wey garta wuu ka helayaa qofka marka aan wax qaybin ayb ardaygu waxbuu sugayaa idan wuxuu hayaa ziyaadatu cilmin cilmi dheeraaduu hayaa idan almubitu muqadamu cala naafiyi qofka wax sugaya laga hormarinaya ka markaa wax nafyinaya tusaale waxaa weeyaan xadiidka suhayl ibnu abi saalix uu warinayo xadiikaasi cabdilcasiis ibnu moxamed addaraawardi wuxuu ka warinayaa rabiica rabiica wuxuu ka warinaya suhayl suhayl wuxuu ka warinayaa oo abi saalix ah abi saalix wuxuu ka warinayaa can abi hurayrata can اnabiyi sal اllah alay wasalam ayib haddaba xadiidkii waxaa ilaawey ninkii la odhan jiray suhayl ayaa ilaawey soo waadix maaha cabdilcasiiz addaarawardi ayaa wuxuu u yimid shaykhu shaykhihi shaykhiisii u sheekee buu ahaa rabiicuu ahaa shaykhiisi ooma tegin yuu tegey shaykhu shaykhihi oo ah yani markaasi suhayl ibnu abi saalix buu u tegey markaasaa wuxuu ku yidhi xadiid baa waxaa iga kaa sheegay rabiica sheekhaygiyoo rabiica baa wuxuu iga kaa sheegay xadii suhayl xadiika waa xasuusan waaye xadiikaas inuu rabiica u sheegay markaasi waa xasuusan waaye muxuu sameeyey marka marka dambe wuxuu samayn jiray suhayl inuu ka wariyo ninkii u yimid oo ninkani marka muxuu noqonayaa waa ardaygiisibu arday u siiya sawaaxi maaha an muxuu ahaa abdaiiz cabdilcasiis can rabiica can suhayl bn abi saalix can abiihi can abi hurayrata saas ma ahayn ayib haddaba cabdilcasiis oo ardaygii yani markaa suhayl ardaygiisii arday u sii ah ayaa wuxuu u yimid shaykhu shaykhihi buu u yimid oo kee ah wuxuu u yimid suhayl xadiidkii buu u sheegay oo wuxuu yidhi sheekhaygii rabiica ayaa saa iga kaa sheegay wuu garan waaye marka yani waxaa ii sheegay xadiikan waa xadiika a biyamiin washaahid xadiikani waxaa ii sheegay cabdilcaiiz o cabdilcaiizna waxaa u sheegay rabiica rabiicana yaa u sheegay anaa u sheegay sowaadix maaha anigana waxaa ii sheegay aabbahay aabbahayna waxaa u sheegay abu hurayra ila nabiy sal alla alay wasalam sowaadix maaha lanna asagu dee ma hubo ninkanaa huba marka baabi tawaruc ayuu saa u samayn jiray marka baabu man xadaa wanasiya saasay noqonaysaa man xadaa wanasya huwa an yunkira shaykhu shaykhu waa inuu diidaa oo marka uu inkiraa riwaayata maa shay warintiisa xadaa bihi maagu uu sheegay tilmiiduhu ardaygiisu canhu aggiisa ka sheegay ardaygu wuxuu ka sheegay sheekhu ardaygu inuu diido sheekhu inuu diido oo yidhahdo laygama warin wa xukmu dalika almarduud shaygaasi wa xukmu dalika almarwiyi kaa la soo wariyo xadiidkaasi xukumkiisu waa arraddu in la radiyo goorma laakiin in ankarahu shaykhu shaykhu hadduu diido calى sabiili اqaطci si go'an wlyaqiin si la hubo ka an yaquula inuu yidhaahdo maa xadatuhu bidalika arrinka kuma sheegin aw yakdibu calaya ninkaasi waxaa iga sheegaya uu igu been abuuranaya aw naxwu dalik walaa yakuunu raddu raddigu ma noqonayo qaadixan mid dhaawacaya fii cadaalati waaxidin minhumaa midkoodna ma dhaawacayo sheekhii iyo ardaygii labaduba id laysa axaduha midkood muusan ahaanin awlaa mid kaga habboon biacni in la jarxiyo min alaakhari kan kale wain ankarahu hadduu diido sheekhii xadiikii calaa sabiili taradud washaki taradud iyo shaki waa isku macno weeye asagoo markaa ka shakisan ka an yaquula inuu yidhahdo laa adkuru ma xasuusto aw laa acrifu ma garanayo aw naxu daalik fa yuqbalu lmarwiyu xadiikii waa la aqbalayaa maxmuulan xaal lagu xambaarayo calaa nisyaani shaykhi shaykhu inuu ilaaway wa tadakuri tilmiidi ardayguna uu xusuusto idilmubitu kan wax sugaya oo waa kee ka wax sugaya waa ee jasminaya muqadam waxaa laga hormarinaya cala anaafi kan diidan almutaradid oo shakisan limaada lianna cindahu ziyaadatu cilmin cilmi dheeraadu hayaa almubitu muqadam cala naafi weli daarlqudniy waxaa u sugnaaday fii hada nawci nowcani musanafan musanaf buu ka leeyahay samaahu wuxuu ku magacaabay man xadaa wanasya qofkii xadii intuu sheegay ilaawey dadkay ku dhacdaa in badan bay dhacdaa sooma qof inuu kugu yihahdo war baad ii sheegtay oad adma xasuusto waxay noqonaysa baabu man xadaa wanasya ay noqonaysaa miaalu dalia waxa ma rawahu abu daawuuda wtirmidi min xadiii eh, suhayl bn abi saalix can abiihi can abi hurayrata radi allahu canhu marfuucan xaaluu yahay mid la kor yeelay fii qisat shaahid walyamiin yani xadika ka warramayey ana nabiya sal ly slam qadaa biyamiin washaahid xadiikaas weeye qaala cabdilcasiiz ibni muxamed addaraawardiyu wuxuu yidhi xadaanii bihi xadiikan waxaa ii sheegay rabiicatu bna cabdiraxmaan rabiicatu ra'y buu caan ku ahaa waa shaykhu imaamu maalik weeye rabiica ii sheegay buu yidhi can suhaylin suhayl buu iga sheegay ayib falaqiitu suhaylan suhayl buu markaas la kulmay sanadki inuu caali ka dhigu doonaya sheekhiisii buu ka tegayoo shaykhu shaykhiibuu u tegey suhayl baan markaa la kulmay fasa'altuhu canhu xadiidkii baan weydiiyey falam yacrif muusan garan waa garan waaye faqultu waxaan idhi xadaanii rabiicatu rabiica ii sheegay oo sheekhaygii ah canka xagga kaa sheegay bikada arrinkaa oo xadiidkaasa fasaara suhaylun yaquulu mid yidhaahda xadaanii waxaa ii sheegay cabdulcaiiz ayaa ii sheegay ayib can rabiicata rabiicu iiga sheegay canii rabiicana anuu iga warinaya ayib anii xadatu anuu inaan u sheegay can abii halkaa ku dar can abii aabbahay inaan ooga sheegay can abi hurayrata radia allahu canhu abu hurayrana uu ka warinaya nebi maxamed alay sl marfuucan xaal la kor yeelayo nebiga sal slam bikada arrinkaasu ii sheegay xadiiska imaam muslim ayaa markaa wariyey marka eh, in badan bay dhacaysaa oo qofkii markaas uu ilaawaya lanna insaanku waa saaxibu nisyaan halka inoo joogo allahu aclam